alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna maa callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilma qaala alimaamu abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayri naysaburi raximah llahu tacaala fi xadiidi shafaaca min riwaayati anas bni maliki radi allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam xadiidkii shafaacada dhexda kaga jiray qaala anas weeyaane qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيyh wasalam nabigu wuxuu yidhi markii nabiyaasha oo dhan lasoo maro nabiy llaahi aadam nuux ibraahim muusa ciisa nabiga nabi kale uu soo gudbiye uu damaystii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo gudbinayaa ciise waa ka dhahi doona i'tuu muxamada cabda qad gufira lahu ma taqadama min danbihi wama ta'ahar addoonkaas ilaahay dembigiisa hore kii dambe u dhaafay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ballantaasi uu siiyey una oofiyey in dembigiisii hore iyo kii dambeba la dhaafay waxbana aan loo haysanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaaliyo maxsuumka ka dhigay aada buu dhihi doonaa qaala aras wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fayaatuunii ana ii imaan doonaan waa khalqigii intii u hadlaysay iyo intii kaleo ku raacsan fayaatuunii waa ii imaanayaan faastaadinu calaa rabbii rabbigay baan idan weydiisani inaan u shafeeco oo asaga intan u sujuudo aan alla baryoon tuugo dadkaana aan u shafeeco man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih axad ilaahay aan ahayn subxaanahu wa tacaala idankiisa unbaa shafeecada ku timaadaa iyo ogolaashihiisa marka fa astaadinu calaa rabbii rabbigay baan idan weydiisan fayu'danu lii waa lii idmi waa lii ogolaan waxaa laleeyahay waad geli kartaa shafaacadaas iyo ergadaas fa idaa ana ra'aytuhu markaan arka rabbi subxaanah waqactu waan dhacaya saajida xaalaan ahay mid sujuudsan oo baryada ilaahay uu baryaayo mowqifkan iyo xaaladdan iyo arrintan waxa ugu dhow rabbi loogu dhowaado waa sujuud aqrabu maa yakuunu alcabdu fii rabbihi wahuwa saajid addoonku markuu ugu dhow yahay rabbigii waa markuu sujuudsan yahay ayuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalam marka waqactu saajida sujuud ayaan u dhacayaa fayadacunii waa iga tegayaa maa shaa allah ilaahay intuu dooru ii daynayaa sujuudi oo layla hadlaynin fa yuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay yaa muxamedu muxamedow irfac ra'saka madaxaada kor u qaad oo sujuudda ka kac qul hadal tusmac waa lagu maqliye sal weydiiso waxaad rabto tucdaha waa lagu siiniye ishfac irgee oo shafeec tushafac waa lagaa shafeeca aqbaliye fadlu min allahi subxaanahu wa tacaala waa manqaba iyo fadli iyo sharaf iyo aad iyo aad maaragtay cizi uu ilaahay nebi maxamed siiyey sala allahu alay alih wasalam waxaa laleeyahay waa laga aqbalayaa ishfac tushafac fa arfacu raasi madaxeegaan kor u qaadi fa axmadu rabbii rabbigaybaan ku mahadini bitaxmiidin xamdin iyo mahadin iyo mahad alla lagu mahadiyo oo yucallimuniihi uu ibari doono rabbi rabbigay waa wax mustaqbal uu ibari doonaa hadda kadib waa ballan loo qaaday markaasuu ilaahay ibarayaa maxaamid iyo mahadnaq uu ilaahay ibarayaa la ii furi buu yihi nabi sala allah alay wasalam maxaa yeelay ducada intaadan baryada bilaabin waxaa aadaabteeda ka mid ah in ilaahay lagu xamdiyo subxaanah oo nabi maxamed lagu saliya sala allahu calayh waalih wasalam oo gacmaha kor loo taago oo ilaahay qalbiga qalbiga ducada ducadeeda ku xaadiriso khushuuc iyo xuduurulqalbi laga helo qalbigaada uu xaadir yahay rajadaadana ay u weyn tahay ood weliba yaqiiniso in laga aqbali doono waxyaalaha diida ducada aqbalkeeda ehe aadaabta ducada khilaafsanna layska dhowro markaas rajadu waxay tahay in laga aqbali caajilan aw aajila ama markaaba ama mar dambe middan ayada marka waxaa weeyaan waa isla joog wey nabiga calayhi salaam xamdi fara badan buu alle ku xamdinayaa oo uu ku mahadini kadib bay ducada imaanaysaa suuratu alfaatixa waad aragteen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markii la yidhi oo ilaahay xamdigiisii iyo anihiisii iyo tamjiidkiisii la bilaabay ilahay lagu xamdiyey oo la ammaanay oo la tamjiidiyey ila maaliki yowmiddiin waa tamjiide majadanii cabdii buu leehay alleh oo kadib la muujiyey addoonnimadii iyo isticaanada alla xaggiisa un laga dalbaayo markaasay ducada imaan ihdina siraada almustaqiim siraad aladiina ancamta alay markaas ducada imaanaysaa muqadimadaasaa la rabaa marka marka inaad toos iskaga ducaysato oo tiraahdo ilahu waxaa isii ma aha cajila haada buu nabigu yidhi mid aan ilaahayna ku xamdinin nabigana ku salliinan oo ducaysanayn intuu arkay yuu yidhi kan waa degdegay muqadimaadkii iyo furihii buu ka tegey uma shafeec uma kadib ashfacu buu yidhi nabiga calayh salaam waan shafeecayaa ergadii iyo shafeecadii baan bilaabi oo nabiga calayhi salaam shafeecadaasi hore waa shafaacatu lcudmaa faslu baa la yidhaahdaa in uunka meesha layskugu keenay la kala diro oo naar iyo janno qolo walba waxay muteen la kala geeyo nabigeenna khaas u ah shafaacada shafaaca khaasa linabiyina maxamed wey sala alla alay slam saddex shafeecaa nabigeenna gaar u ah oo nabiyaasha kale iyo saalixiinta iyo awliyada iyo shuhadada midna ayla lahayn shafaacada fasulqada ee ummadda maja iskugu imaaday in la kala diro ah alla waxaa un ku dhici oo hor istaagi oo baryi oo shafeeci oo laga aqbali nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam waa kow shafaacada labaadna waa shafaacatu dukuul ljanna jannadii in la galo albaabkeedii la furo nabi maxamed calayhi salaam shafaacadiisa ayaa lagu helayaa markaasaa albaabka la furi oo malaga uu leeyahay adigoon baa lay amray inaan qof kale aanan ka furin oo adigoo u horeeya shafaacada saddexaadna waa mid khaas ku ah nabiga calayhi salaam abuu aalib oo adeerkiia ah inuu u shafeexo takhfiifu lcadaab gaal buu ahaa abuu aalib maadaamuu diintii uu wax badan ka geystay oo difaac iyo ilaalin ah oo saaxibu shariica oo nabi maxameda calayhi salaatu wasalaam albaab adag uu u noqday oo difaacaya cadaabkii baa laga fududaynaya waana khaas gaal in loo shafeeco arrinta ayada abu aalib basay khaas u tahay nabigeennayna khaas ku tahay sala allah aleyh waali wasalam marka shafaacadii cudmaa ishfactu markaasu uma ashfacu shafaacadaas markaad fasulqadahee weyn riwaayada axaadiista ruwaadda warinaysa dhawi waxa la yidhahda samaynaya waxay samaynayaan Eh, yani tasarufay sameeyeen ruwaadda tasaruf ruwaad waxa la jirta marka midda fasulqadaha ah oo aan khilaaf ka taagnayn bayna dawaa'if firaqda dhanba hadday tahay muctazila iyo khawaarij iyo raafida iyo dhammaan firaqda oo islaamka u nasfa sheegta xataa wax diidan ma laha fasulqadahaas ee midda muranka ka taagan yahay dheer waxa weeyaan waa shafaacadan dadka naarta galay ee ahlulkabiirada ehe dembi weyn la yimide laakiin mu'miniin muwaxidiina in jannada laga soo bixino loo shafeeci taas ayaa muran ka taagaya taasay marka tarkiisinayaan ruwaadda oo xadiisteeda uu soo celcelinaya muslim raximah allahu tacaala amaa in fasulqadihii la kala bixinayo dadka waa middaa hadda aan ishaaradeeda soo helay laakiin markuu dhexda maraayo wuxuu u leexday shafaacatu ahlilkabaa'ir ayuu ahlilkabaa'ir buu u leexday wuxuu leeyahay fayadu marka qul markaasaa waxaan leeyahay fa yuxaddu lii waxaa la ii xadaynayaa xaddan xad qadar baa lai sameeya naarta laga soo bixiy soo maarti waa dadkii naarta la gelina laga soo saaray tii fasulqadaheed intaa hore ee ambiyada isku soo dhiidhiibeen iyo nabiga inuu yidhi ana allaha uu nabiga u qaatay ishaaradaasa lagaga hadhay midii kale middan marka fa lii uu le nabig alayh salaatu wasalaam oo dadka naarta galay naarta laga soo bixiyo oo loo shafeecaa khaas nabiga kuma aha ambiyada iyo shuhadada iyo saalixiinta ayaa shafeecaya fa yuxaddu lii waxaa la ii xadeen xaddan xadfa ukhrijuhum waxaan ka soo saaraya min naarta waudkhiluhum aljanna jannadii baan gelinayaa uma acuudu haddana waa noqon sujuudii faaqacu saajida sujuud baan haddana la dhacaaya fayadacunii wuu iga tagaya alle maa shaa allahu an yadacanii intuu iga tago uma yuqaalu waxaa laleeyahay irfac ra'saka madaxaada kor uqaad yaa muxamedu muxamedow qul hadal tusmac waa lagu maqliye sal weydiisa tucda waa lagu siine ishfac shafeectu shafaac waa laga shafeeca aqbaliye fa arfacu ra'si madaxaan kor u qaadaya faaxmudu rabbii marka waa qabuul qabla mas'ala intuuna su-aashiiba u baadegin ayaa qabuul iyo in la aqbalay loo sii damaano qaaday oo loo sii bishaareeyay nabi moxamed sala allah alay slam fa rabbi rabbigay baan ku xamdin bitaxmiidin xamdin yucalliminiihi uu i bari doono uma ashfacu waan shafaacaya fa yuxaddu lii waxaa lii xadeynaya xaddan xad intaaiyo intaa noocaaya noocaas dadka ah ka soo saar baa laleeyahay fa ukhrijuhum waxaan ka soo saaray min annaari naarta wa udkiluhum waxaan gelin aljannata jannadii qaala falaa adri ma ogi buu le raawin fi aaliia mar saddexaad aw fi raabica mar afaraad qaala faaquulu waxaa leeya yaa rabbi rabbigayow maa baqiya mina fi naar naarta kuma harin ilaa man xabasahu lqur'aanu dadkii qur'aanka uu xabisay mooyeene ey wuxuu u jeedaa xabiska wajaba calayhi alkhuluud waaritaan uu u waajibay qaala ibnu cubayd fii riwaayatihi qaala qataada ey wajaba calayhi alkhuluud dadkii khaalidiina fiihaa la yidhi naarta way ku waarayaan qur-aanka uu yidhi kuwaa mooyeen wax kale kuma harin waa intii nabiga loo xadeeyey wow dadkii naarta ku jira way badan yihiin ee waa arki doontaa saalixiintii baan soo marray malaa'igtii xataa inay soo qabanaysay inta ugu yaree iimaana qofkii uu ku jiro sii loo tanaasulaayo midqaala xabati khardal midqaala darra intaa in loo tanaasulay dadaan khayrba la imaanin xataa marka dambe ay gaadhay marka waa intii nabiga loo yuxaddu lii xaddan wey intii nabiga loo xadeeyey way intuu leeyahay nabiga calayhi salaam kama kuma harin ilaa man xabasahu lqur'aan dadkii qur-aanka u xabisay mooyaan oo la yidhi waxadaanaa moxamed bn muhanan canazi abu muusa wa moxamed bnu bashaar bin daar qala xadaana ibna abi cadiy maxamed bn ibrahim can saciid عن abi caruuba can qataada ibni dicama saduusi can anas bni malik ilbasri radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi yajtamicu lmu'minuun mu'miniintaa kulmi doona yowma alqiyama maalinta qiyaamo oo de gaal isagu waa quustay waxba meeshooma yaal mu'miniintii baa xiski kusoo noqon markay wareeraan oy xagga u didaan xagga u didaan kadib markaasaa fa yahtamuun waxay ihtimaam siin bidalika shafaaca inay weydiistaan ambiyadii aw amase yulhamuuna waxaa lagu ilhaamin dalika shafaacadaasi nabi aadan baa laga soo bilaabay ilaa nabi maxamed kusoo dhamaato calayh salaam bimili xadiidi abi cawaana waqaala fi lxadiidi uma aatiihi araabica raawii hore waa kii shakiyey kan dambaa wuxuu caddeeyey mar afaraad inuu ku noqon ow acuudu raabica mar afaraad baan laabanaya oo rabbi ku noqonaya faaquulu yaa rabbi rabbigayow maa baqiya ila man xabasahu lqur'aan marka afaraad kadib wixii qofkii qur-aanka u xabisay oo naar lagu waariyey unbaa haray intaad ii xadaysay qala xadaana mxamed bn muhana alcanasi abu muusa qala xadaana mucaad bnu hishaami qala xadaana abi can qataada can anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiy allahi sala allah aleyh wasalam qaal yajmacu allahu lmuuminiina yowma alqiyaama muminiintu ilaahay aruurin doona oo kulmin doonaa dadka aalisku keenay ee maxsharka iyo ilahay hortiisa tuuran ayay ku jiraan fayulhamuuna waxaa lagu ilhaamin oo qalbigooda lagu tuuri lidalika inay shafaaco weydiistaan markii muddo badan la tuuraado bimili xadiiayhima labadaa raawi soo marray wadakara fi raabicati mar afaraad buu sheegayo faaqulu waxaan dhihi buu yidhi nabigu yaa rabbi maa baqiya fi naar naarta kuma harin ilaa man xabasahu lqur'aan dadkii qur-aanka u xabisay ay wajaba calayhi lkhuluud inay ku waarayaan ay u waajibtay mooyeene intaad io xadiis waxadaanaa muxamed bn minhar dariir qaala xadaanaa yaziid bn suraycin qaala xadaanaa saciid bn abi caruubata wahishaam saaxib distiway an qataada ibnu dicaama can anas bni maliki radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal اlahu alيه waslam nabig wuxuu yihi xaaw xadaanii abu qasaan almasmaci wamuxamed bn muhanى qaala waxay dhaheen xadaanaa mucaad wahuwa ibnu hishaam qaala xadaanii abi can qataada can anasin marka xadiidka waad aragtaa midaar wuxuu ku wareegayaa qataada bnu dacaama ayuu ku wareegayaa xadaana anas bnu malikin ana nabiya sala اlahu alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yihi yakhruju min annaari naarta waxaa ka soo bixi oo laga soo saari man qaala laa ilaaha ila اllah kelimadaa cadiimkaa qofkii ku hadlay oo iimaan iyo yaqiin qalbigaana ay la socoto muxamadun rasuulullahina raaciyey kaas ha gaadhe ha gaadhee naar waa u laga soo saarayaa xataa haddii caasi uu yahay kabaa'ir la yimid fujuur iyo ijraam la yimid ugu dambayntii laa ilaha ila allah iyo kelimadaasaa lagu shafeeci wa kaana fii qalbii waa inuu yahay min alkhayri khayr maa yazinu wax u dhigma shaciira xabad qabandi ah intaasoo khayr ana qalbigiisa ku jirto oo laa ilaha ila allahuda dheer laa ilaha ila allahuda khayrkeeda uu farabadan yahay waxaa loo wadaa camal saalix oo kale oo shaciir wax u dhigma uma yakhruju min annaari naarta waxaa ka soo bixi man qaala laa ilaha ila allah laa ilaha illa allahu qofkii yidhi wa fii qalbihi min alkhayri khayr qalbigiisa uu ku jiro oo camal saalix oo laa ilaha illa allahudaas dheer maa yazid wax u dhigma buratan xabad bur ah uma yakhruju min annaari burku waa baasha la yidhaahdo xindada oo kale xindada uma yakhruju min annaar man qaala laa ilaha illa allah qofkii yidhi wa fii qalbihi min alkhayri khayra qalbigiisa uu ku jiro maa yazid wax udhigma dara daradu waa hadii la yihahdo hadii la yihahdo darada waa quraajada yar baa lagu tilmaamaa duradana waa gelayda zaada bn minhaan fii riwaayatihi qaala yaziid falaqiitu shucba la kulmay faxadatuhu waan u sheegay bilxadiid faqaala shucba wuxuu yihi xadaanaa bihi qataada noo warrami can anas bin maalik dadkii qataada ka warinaya ku jiraan shucbe can nabiyi bilxadiidi ila ana shucbata jacala wuxuu yeelay makaana darati qadarka quraanjada leh quraanjo qadar dhan ama in leeg wax leeg quraanjo qofkii iimaan qalbigiisa ku jiro khayr ah meesheeda isaga wuxuu geliyay shucba duratan buu geliyey dur yani galley xabad galley qaala yaziid wuxuu yidhi saxafa fiihaa waxaa tasxiifiyey oo meeshii daradaheed durra yidhi tasxiifku waa xarakaadka taxriifkuna tasxiifku waa niqaadka waa dhibicyaha taxriifkuna waa xarakaadka waay marka wuxuu leey saxafa waxaa tasxiifiyey oo xarakaadka iyo muxuu ujeedaa niqaada iyo xarakaadka marka laga hadlaayo oo xagga nuqaadka ama mxuuaha xagga xarakaadka sida hadda muuqata dara iyo dura xarakaadka waa tasxiif ama taxriifku waa xarafka laftikiisa istawaa oo istawlaa u badasho istawaa oo la xaraf baad bedelaysaa xaraf la bedelo taxriif waayo yuxarifuuna alkalima can mawaadici wey laakiin haddii la bedelo xaraka la bedelo waxay noqonaysaa tasxiif saa wey qaala yaziid wuxuu yidhi saxafa fiiha waxaa tasxiifiyey abu bistaam ninka la yidhaahdo oo abubistaamkuna waa kuma shucba binu xajaaj shucab bnu xajaaj alwaasidi kunyadiisa abubistaam baa la dhahaa markii darro meesha ay ruwaadda kala dhaheen buu asaga tasxiifiyo durra buu yidhi oo daalkii buu goday waana tasxiif qaala xadaanaa aburabiic alcataki rabiic zahraanina in badan baa soo martay aburabiic zahraani iyo aburabiic alcataki sulaymaan ibnu daawuud wey waa isku hal nin ah sulaymaan ibnu daawuud alcataki azahraani zahra banu zuhra iyo banu catak labadaba waa loo marka abu rabiicu alcataki wالzahraani sulayman ibnu daawuud qaala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham qaala xadaanaa macbad bnu hilaal alcanazi qaal xaaw xadaanaa saciid bnu mansuuri walafdu lah qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin qaala xadaanaa macbad bnu hilaal alcanazi qaala inطalaqnaa waan tagnay ilaa anas bnu malik wuxuu leeyahay ninka la macbad <coughs> waxaan aadnay anas bnu malik radi allah canhu oo inay wax ka soo dhegaystaan bay rabaan saxaabi jaliila khaadimkii rasuulka toban sane la fadhiyey wax ka xogagaalsan ma leh haddana wuu cumriyeyoo saxaabadii oo dhan oo dhammaatay buu keligii ka noolaa basra aakhiru man maata bilbasra weyn basra magaalo la yidhaahdo ciraaq ku taalla saxaabi ku dhinta waxaa u dambeeyey anas bin malik radi allahu canhu marka wixii soo gaaray oo taabiciin ahaa nasiibkood ayaa markaa waxay rabaan inay ka dhegaystaan oo ka maqlaan bisanadin caali saxaabigii nabiga calayhi isalaatu wasalaam watashafacnaa waxaan ka u ergoonay oon ka erga dalabnay bihaabiti haabit baan oga erga dalabnay haabit ibnu aslam albulaani oo ardaygii anas ahaa ee ugu dhowaa ardadiisa ahaa ardada anas ugu dhowaa xataa uu dhihi jiray maalintii nabiga calayh salaatu wasalaam intuu meel u diray hooyadii uu ka daahay anas oo uu yidhi ay hooyadii tiri xageed ku daahday nabigaa meel ii dirsaday muxuu ku dirsaday waa sirti nabiga ma sheegaayo yuu ku yidhi hooyadii buu u diiday inuu u sheego sirti nabiga hooyadiina way ku adkaysay gabadh caaqiladoo faqiihada wey oo garanaysa macnaa sir kitmaanu sir iyo ammaanada waxay tahay garanayso qari bay tiri sirta nabiga calayh salaam markuu sheegaayo markii dambe haabitba wuxuu ku yidhi haddaan qof u sheegi lahaa adaan kuu sheegi lahaa haabitow sidoo ugu kalsoonaa ardaygiisiiba ahaa marka ardadii kale ugu tawasuliyo war sheekaadaa isku fiicantiin ama maxuuha adaa ku dhawee kaale noo nooga egee noo akriye tashafacanaa bihaabit waa saam faintahaynaa ilayhi waxaan u imaanay anas binu maalik oo basre jooga huwa yusalli duxa asagoo salaatu duxa tukanaya waa sunat lawaabiin salaatu lawaabiin baa la dhahaa salaada ayadee duxada ah kuwa toobadkeenka badan ee awaabiintaas salaada ay tukadaan weeyaan oo ilaahay dembiga uu ku dhaafo xubnahoo dhan bay sadaqa u tahay saddex boqol iyo lixdan xubnood labada ragcadood tukatay baa kaaga filan sadaqadeed bixin leed fastaadana lanaa haabit haabit baa idan noo weydiiyey anas oo yidhi ardaydii halkan kuu tuuran oo rabta inaad soogash ay soo galaan fa dakhalnaa caleyh waan soo galnay bacda alidni markii la idmay kadib wa ajlas iska galay lamaha guryaha idan baa la rabaa wa ajlasa haabitan ardaygiisii khaaska ahaa ee haabida wuxuu fadhiisiyey macahu maciisa calaa sariirihi sariirtiisa sariirtiisa buu ku fadhiisiyay oo si gaara usoo dhowaystay faqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa abaa xamza haabit baa hadlaya muqadima hordhac yaa abaa xamza abaa xamzow ina ikhwaanaka walaalaha min ahli lbasra ahlilbasra ee ardadana yas'aluunaka waxay ku weydiisanayaan an tuxadidahum inaad u sheegto xadiida shafaaca xadiidkii shafaacada ku saabsanaa laga bilaabay shafaacatlcudmaa ilaa iyo ehlinaarka naarta laga soo saarayo ee muminiinta ah qaala wuxuu yidhi anas xadaanaa muxamadu sala allahu aleyh wasalam fiiri sanadka siduu caali u yahay xadaanaa muxamed wax u dhexeeya ma jirto nabi maxamed baa noo warramay sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi ida kaana yowmu alqiyaama ila waa la nasiib badan yahay maogtahay ninka nabi maxamed toos oga qaadanaya bal ka warrama xadaanaa muxamedun saadiq lmasduuq ayaa noo warramay sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yidhi ida kaana yowmu alqiyaama maalinta qiyaama markay tahay maaja annaasu dadkiibaa miririgleen bacdoon barhkood ilaa bacdi marka kale yamuuju sida hirka badda oo kale ayay sidaas udhex dhexqaadayaan markaasaa markaad korka laga fiiriyo oo kale dad fara badan oo meel didaya oo kuwan mudaaharaadka soomaad arkid waxaad u malaynaysaa inay saa isu dhex yaacayaan oo biyo qulquli oo kalead u malaynaysaa maaja naasu bacduhum ilaa bacd markood marka kale ayuu saa udhex gelgeli oo ay isdhex tiimbanayaan fa yaatuuna aadama aadam bay marka dambe u imaan oo lagu hanuunin nabi aadam abulbashar fa yaquuluuna lo waxay ku leeyihiin ishfac u shafeec lidurriyatika durriyadaada ah, duriyada waxaa dhan adiga faracaadi wey marka u shafeecoo ilaahay u bari in meeshan la dhaafiyo fa yaquulu wuxuu leeyay aadam lastu lahaa aniga malihi walaakin calaykum shafaacada weyn ee heerkaa gaadhsiisan ee amaama allahi hadda idin istaagaayo ummaddoo dhanna loo hadli aniga malihi walaakin calaykum biibraahim calayhi salaam nabi ibraahim aada waxaa laga fahmaya qofka wuxuuna awood u lahayn oo qudro iyo awood u lahayn ama awood cilmi ha ahaato ama mid dhaqaala ha ahaato ama mid awoodeed iyo madaxnimo iyo muxuu ahaa sulda ha ahaato awood haddaada lahayn ishfacu tujaru dadka u sheegaysa hebel u tag hebel u tag hebel u tag dadka kalaad u ishaaraysaa ha meeshii arrintu jirtaad yaad u sheegay oo mustashaar baa tahay ile waa lagula tashaday hebel aad baad leedahay aadam wuxuu leeyahay calaykum biibraahim calayhi salaam nabi ibrahim aadam fa inahu ibraahim khaliil ullahi waa ilahay khaliilkiisiiye watakada allahu ibraahiima khaliila ilahay baa khaliil ka dhigtay oo ugu jecel yahay makhluuqa fayaatuuna ibraahim nabi ibraahim bay u imaanayaan fayaquulu ibraahimna wuxuu leeyahy lastu laha aniga malihi riwaayada marka anas waxay ku cudurdaarteen ambiyada muuna sheegin riwaayo kala caddaysay nabi walbaba cudurdaar buu sheegan uu leeya waxaasaa sabab ii ah oon ilahay la hor istaagi karin khata uu sheeganayo lastu laha walaa kolka waxa weya riwaayooyinka dhaadheer ziyaadaad iyo naqsi iyo taqdiim iyo ta'khiir iyo waxbaa lagu yaqaanaa ile waxa weeyaan waa ruwaadii baa tasarufaat ruwaad baa la dhahaa ayib marka lastu lahaa intaa way ka siman yihiin walaakin calaykum bimuusa calayhi salaam nabi muuse aada fa inahu muusa kaliimullahi weeyaane wakallama allahu muusa takliima ilaahay muuse waa la hadli jiray risaalada iyo nubuwada iyo muxuu ahaa tawraad waa toos buu ilahay ula hadli jiray intii meel loogu ballamiyo duurusina la yidhaahdo halkaasaa munaajaadka ka dhici jiray fa yu'taa muusa nabi muuse calayhi salaam baa loo imaan fayaquulu wuxuu leeyahay muusena lastu laha aniga malihi walaakin calaykum biciisa calayhi salaam nabi ciise aada fa ciise ruuxullaahi waa ilaahay ruuxdiisa wa kalimatuhu weeyaane idaafada waa tashriif wey idaafatu tashriif ah, masaajid allahi iyo naaqat allahi oo kale wey tashriif weeyaan ruuxoo dhan ba ilahay baa iskale ah, wa kelimatuhu ilaahay kelimadiisa uu kun intuu yidhi lagu afuufay hooyadii caloosheeda maryamatu batuul oo deena isla markiiba biduuni abin abala'aan ay dhashay mucjizadaba ahaa dhalashadiisaasa mucjizo ahayd fayuutaa ciisa nabi ciisa calayhi salaam baa loo imaani fayaquulu wuxuu leeyahy lastu lahaa ariya malihi walaakin calaykum bimuxamadin sala allahu calayh wasalam nabi moxamed aada fa uutaa anaa la ii imaan nabigu fa aquulu waxaan leeyahay ana laha anaa iska leh ila wax waxaa jirta kugu caynoobi oo aan kaa dhacaynin ood og inaad leedahay markaas inaad ka baanmaagto ooma ilaha warwareegta ma laha xaafidu qur-aan baa tahay wax dadka tujiyaan laleeyihi qur-aanka yaqaana ari ahayn ma jirto inaad gacmaha taagtaagta lama rabo horaydaad ka gashaan la rabaa waxaa tahay faqiih axkaamta iyo fiqiga iyo aayaatulaxkaam iyo xadiiulaxkaam garani qof ummadii kale xukumaan la waayey tacayunad calayk aday kugu caynooday ana lahabaa ku taalla waa inaad gasho marka nabiga calayhi salaatu wasalaam meel kale inayna u gudbayno waa og yahay oo asaga uu leeyahay manqabada iyo martabada iyo darajada haddana usluubka uu rabbi oola hadli iyo maxaamidda iyo ducadana in asaga lagu ilhaameen buu og yahay faanaliqu markaasaan tegi buu nabigu calayhi salaam faasta'diru calaa rabbii rabbigay baan inan weydiisanaya subxaanah fa yu'danu lii waa lii ogolaanaya inaan u shafeeco fa aquumu waxaan istaagi beyna yaday hortiisa markaasuu sujuud la dhici marka hore fa axmuduhu waan xamdinaya alla bimaxaamida xamdiyaan laa aqdiru aanan karin calayhi korkiisa alaana hadda xamdi hadda haddii la dhaho sheeg aanan sheegi karin markaa ilaahay u furi doono subxaana ayaa la ii furi yulhimuniihi yulhimuniihi waxaa igu ilhaameynayaa xamdigaasi allahu ilaahay ilahay baa igu ilhaameen markaa iyada uma akhiru lahu waxaan u dhacayaa alla saajidan xaala mid sujuusan fayuqaalu li waxaa lagu leeyahay yaa muxamed irfac kor u qaad ra'saka madaxaada waqul hadal yusmac laka waa lagu maqliye wasal weydiista tucdah waa lagu siiye washfac shafaictu shafac waa lagaa shafaaca aqbaliye fa aqulu waxaa leeyahay rabbi rabbigayow ummatii ummatii yuhimuni waxay walbahaargelin anigu ummatii ummatii tii markii shafaacatlcudmadi iyo faslqadihii dadka lakala diro tii dambe wey tii ku xigtay weeyaan ee dadka in gaargaarka aheed ummadaydaad aniga i khusaysa oon rabaa inaad ilaahay igu naxariisato fayuqaalu waxaa laleeyahay indaliq tag faman kaana fii qalbihi qofka qalbigiisa uu ku jiro midqaalu xabati min buratin xabad qadarkeed burka xindada la yihahdo burka laga sameeyo aw shaciiratin shaciira min iimaani iimaana fa akhriju minha ka soo saar naarta faandaliqu waan tegi faafcalu waan samaynay uma arjicu waan soo noqon ilaa rabbii faaxmiduu waan ku xamdimi tilka almaxaamidi maxaamidaasoo dhan baan ku xamdin oo kale tii hore fasulqadaha way dhammaatay ogowaada uma akhiru lahu saajida sujuud baan la dhacaya fa yuqaalu lii waxaa laygu dhahaya yaa muxamadun muxamadow irfac raasaka madaxaada kor u qaado waqul hadal yusmac laka waa lagu maqliya wasal weydiisa waxaad rabta tucdah waa lagu siine washfac shafaactu shafa waa lagaa shafaaca aqbaliye faaqulu waxaa leeya ummatii ummatii ilaahay ummadayda ummadayda fa yuqaalu lii waxaa laygu leeya indariqta faman kaana fii qalbihi midqaalu xaba qofkii qalbigiisa uu yahay xabad qadarkeeda min khardalin sagarxuuda min iimaanin iimaana faakhriju minha ka soo saar faanطaliqu waan tegi faafcalu sidii baan yeeli waan ka soo saari uma acuudu soo saariddaa marka inuu toos u baashiri iyo inuu intaas yah la soo saaro intuu dho malaigta ay la soo baxayso laakiin inaa malaa'igtu ay gelayso naarta oo ay naarta ka soo qabanayso oo ay garanayso kuwa loo calaameeyey intaba waan soo maray uma acuudu waxaan noqon ilaa rabbi rabbigay fayaxmuduu waan xamdinayo bitilka almaxaamidi xamdiyaashaas ilahay ugu ilhaameen uma akhiru lahu waxaan u dhacayaa saajidan xaal aana ku sujuudayo fa yuqaalu lii ya muxamed irfac ra'saka madaxu kor u qaad waqul hadal yusmac laka waa lagu maqliye wasal weydiisa tucda waa lagu siine washfac shafiictu shafac waa laga shafeeca aqbaliye faaqulu yaa rabbi ummatii ummatii fayuqaalu lii inaliq saco faman kaana fii qalbihi qofkii qalbigiisa uu yahay adnaa adnaa adnaa wax ka yar ka yar ka yar min midqaali xabatin min khardalin min iimaan faakhriju min annaar ka soo saar faanaliqu faafcal markaasaa saa yeelaya hada xadiiu anasin anas xadiidkiisii aladii anba'na bihi uu noo sheegay buu le raawigu thaabit iyo ardadii la socotay fa kharajnaa markaasaan baxnay min cindihi anas intaa markuu noo sheegay aan ka tagnay falamaa kunnaa markaan marayna bidahri ljabaan dahri ljabaan markaad marayno meeshaasi oo meel taag ah bannaan ah duleedkeeda markaad marayno qulnaa waxaa nidhi low milnaa ardaydii baa isweydiinayso low milnaa haddaan ku leexanno ila alxasani xasanulbisri taabici kabiira basri ah radi allahu canhu ardaa saxaabo fara badan la kulmay haddaan ku noqono isagana ku leexano meeshameeshanu mara gurigiisiba meeshanu ku jiraaye meel meeshaan ay marka marayaan oo dahrljabaan la yidhahdo fa sallamnaa calayhi aan salaanno sheekha maan maro xasan bisri oon salaanno wa huwa xasan bisrina mustakfin waa isqarqarinayaa fii daari abi khaliifa abi khaliifa nin la yidhahdo gurigiisuu isku qarqarinayaa oo yuu iska qarini xajaaj binu yuusuf athaqafi ninkii dhiigacabka ay dhibka badnaa ee taabiciinay saxaababa laqay dad badan laayay ayaa yuu ka cabsanaya xasan bisri nin wuxuu ahaa waacid ah oo hadalkiisu hadal cadcad oo aan gabanin buu ahaa aan gabanin mararka qaar dil baa lagu xukumay in la dilaa lagu xukumayba oo xataa waa kii mar intii lasoo qabtay xajaaj binu yuusuf baa guri qurux badan dhistay baa layidhi guri aad u qurux badan buu dhistay xajaaj binu yuusuf dowladdii banu umayu ka tirsanay cabdilmalik wasiirkii gaashaaniga buu ahaa wasiir gaashaaniga waay marka gurigii buu dhisay munaasab uu sameeyey gurigeega hal arka kaale isku imaada markaasuu muxaadaro iska qabsaday cudulaadkii dadkii faraha badnaa isku imaaday yuri waa fursadba bersada maanta inaan dadka waxu sheego xajaajna waa duray waxbuu ka sheegay warkii baa loo gudbiyey wuxuu yidhi mawlihii xumaa addoonkaa miyaa maanta aniga dhexdiina wax igu sheegay oo iga caayay hala soo qabto salligii lagu loo dhigi lahaa dhiiggiisii nadac baa la dhihi jiray masallawe wa dhilka dhiigga dhulka ugu tifqin wuu ogyahay saxaabada iyo taabiciinta iyo awliyada iyo saalixiinta dhiigooda hadduu gaaro halaag inuu ka imaanay dhinaca kalena halaag baa ka imaanay waa fudaysanaya marka jallaadkii gawricilaaya seefta watayna waa taagan yahay xasanubisrina waa soo dhowaaday soogal baa la yidhi halkaasaa loo taagan yahay dadkii wax wadnaha farta ku haya iyo wax isagaba raacsan wuxuu soo socdaba ninkii asaga ahaa markuu soo dhowaaday xasanubisri duco akhriyay ilaah buu baryey subxaana iyo tawasul iyo duco yaa waliya nicmatii wamalaadii cinda kurbatii ijcal niqmatahu bardan wa wasalaaman calaya kamaa jacalta annaara bardan wasalaaman calaa ibraahim buu yidhi ilaahu midkan faajirka ah cadhadiisa waxaad ka dhigtaa bardan wasalaaman qabooji oo naga dami sidaad nebi ibraahimma naartii inay ku tuureen gaaladu aad bardan wasalaama uga dhigtay intaa markuu yidhi ninkii wuxuu ka kacay soo dhawow xasan bisriow soo dhawow imaam xasan bisriow soo dhawow soo dhawow soo dhaw kursigiisii buu ku fadhiisayeybu wuxuu yeela iska dhaaf muqalib alqulub ilahay baa qulubta gadgediya subxaanahu wa tacala wad ilahin baa iskale markii dambe uu sii baxay bay ka daba tageen kuwo dhehe maxaa dhacay nin afkale waad hadhadlaysa markaad waad hadlaysay sidaasaa dhali buu yiri marka dhibkiisaa badnaayo lagama harin xajaaj kamuuna harin gurigaa daaro abi khaliifo iska galay qaala fadakalnaa calayhi markaasaan u gollay ardadii weeye fasallamnaa calayhi waan salaamnay faqulnaa waxaan ku niri yaa abaa saciid kunyadiisii wey xasan basri ji'naa waxaan kaaga nimid min cindi akhiika walaalka abi xamza anas binu malik gurigiisaan ka imaanay falam nasmac maanan maqal mila xadiiin xadiid oo kale xadaanaahu uu noo sheegay fi shafaacati ku saabsan shafaacada wax ku saabsan xadiidku maanta noo akhriyey ee shafaaca ku saabsan isagoo kale weligaan maan arkin xadiid cadiima oo bishaaro badan xumbaarsan oo rajo badan xumbaarsan oo nabigeena fadligiisa iyo karaamadu ilaahay karaameeyey muujinaysa qaala wuxuu yidhi xasanbasri marka hii hii marka waa wargur wargurid way annagaba ehe baan dhahnaa ehe wad waay faxadaanaahu markaasaan u sheegnay alxadiia xadiidkii baan u sheegnay uu noo akriyey anas binu malik faqaala haddana wuxuu yihi xasan basri wada hiih sii wada qulnaa waxaanin maa zaadana intaa nooma dhaafinin war gurkii intaa ma dhaafin karo wax naga sii warguri ma jirto intaas noogu joogtaa qof haddaad ka warguraysa ka warguraysa meel bu ku dhamaan maogtahay warkii halkaas ku dhan yahay bay dheheen qaala wuxuu yidhi xasan qad xadaanaa bihi xadiidkaa shafaacada annagu noo sheegay taabiciinta ee waaweyn odayaasha hadda maanta ah mundu cishiriina sana labaatan sana muddo laga joogo ayuu noo akhriyey wahuwa yowmaydin maalintaasna jamiicun buu ahaa nin dhammaystiran jamiic quwadiisa samcigiisa basarkiisa caqligiisa iyo xifdigiisa maalin ay dhammaystireen ayuu noo akhriyey qofku mar kasta uu sii duqoobayo oo sii da-oobayo o sii xanuunsanaayo xifdigiisa waa yaraanayaa halmaankiisana waa badanayaa marka labaatan sana hadda ka goo cumrigiisa markaas oo xoog lahaa jamiic uu ahaa dhammaystiraa ayuu noo akhriyey walaqad taraka shayan waxbuu ka tegay oo uu inii sheegin maa adri ma ogi waxa uu ka tegey an nasiya sheekhu sheekhu inuu halmaamay aw kariha inuu nacay an yuxadiakum inuu inii sheego oo fatabtakiluu aad ictimaadaan ood cuskataan inta dambe ee uu ka tegay waa in bishaaradeeda ay ka weyntaa kuwii hore marka inaad cuskataan ood ku dhegtaan laa ilaha ila allahu keligeed oo deena na hadhow aad acmaashii kale ka tagtaan inuu iniga baqay oo saa uu iniga qariyey iyo inuu halmaamay ma garanayo qulnaa lahu markaasaan waxaan ku nidhi xadinaa noo sheeg ardada fiiri horohoorigooda noo sheeg fadaxika markaasuu qoslay xasanu basri wa qaala wuxuu yidhi khuliqa alinsaanu min cajal insaanka cajal iyo deg deg baa lagu abuuray ah. maa dakartu lakum iniima sheegin haadaa inuu anas wax ka tegay ilaa wa ana uriidu waxaan doonayay uun an uxadiukumu inaa inii sheego markaan tacliiqinayo leeyahay anas waxbuu ka tegay labaatan sana kahor ilaa muqadimada hadalkani carartan inaan idiin sheego umaan usoo socdaa marka idinkana waa degdegaysaan noosheeg noosheeg baad la soo boodeen khuliqa alinsaanu min cajal aayad qur-aanu soo qaatay ah, wa kaana alinsaanu aktara shayin jadalan bay lamid tahay oo nabigeena calayh salaam markuu cali bin abi aalib iyo gabadhii nabiga alay slam uu qabay faadumaheed intuu u tagay uu yidhi alaa tusaliyaan maa salaada u istaagtaan salaatuleylka ee cali uu yidhi naftaanada gacanta ilahay bay ku jirtaa markuu ilahay uu qadaro umaan kacaynaa yuu nabiga intuu noqday isagoo lowgiisa booyadiisa garaacaya wuxuu yidhi wa kaana alinsaanu akara shayin jadala insaan waa wax dood badan warka wax haddii laguu sheego wixii laguu sheegay qabso wixii kalena xogow ta'ani iyo deganaana yaa la rabaa buu leehay maa dakartu lakum hada ila wa uriidu an uxadiukumuuh uma warkaasuu bilaabay marka halkiiba anas buu ka bilaabay uu joojiyey nabiga wuxuu yidhi qaala calayhi salaam wuxuu yidhi riwaayadii anasu ka wariyey arjicuu waan noqonaya ilaa rabbii rabbigay fi raabicati mar afaraad baan ku noqon faaxmaduhu waan ku xamdin bitilka almaxaamidi maxaamida xamdigaasi huma akhiru lahu saajidan sujuud baan u dhacayaa fayuqaalu lii waxaa ligu dhahay ya muxamed irfac raasaka madaxa kor u qaada waqul hadal yusmac laka waa lagu maqliye wasal weydiisa tucda waa lagu siine washfac shafeetu shafaac waa laga shafeeca aqbaliye faaquulu yaa rabbi rabbigayow iidan lii ii ogolow fii man qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah qofkii yidhi oo wax kaloo khayr uu ku daray aan jirin ii ogolow aan ka soo saare qaala subxaanah ilaahay baa wuxuu leeyahy laysa daaka lak taa adiga malihid meeshaas ayada ah adiga malihid waa dhammaatay taadii aw qaala laysa daaka ilayka adiga kuma sugna walaakin wacizatii ilahay baa dharanay cizadaydaan ku dhaartay kibriyaai baan ku dhaartay cadamadayde cadamatii baan ku dhaartay waa isku macndhow yihiin wa jibriyaai baan ku dhaartay jaburuudkayga iyo cadamadeeda ku dhaartay la ukhrijanna saaree oo saaree man baan ka soo saari naarta qaala yidhi laa ilaaha ila allah walow yuna camal baa la imaanin waxbaba ku darin kuwa hore miaal dara iyo mxua um, ah shaciir yana yaa u raacsanaa laa ilaha illa allahu mujarad qofkii ku hadlay ugu dambayn naarta waan laga soo saari qaala faashhadu cala alxasani xasan lbisri waxaan makhraati ka ahay buu leeyahay haabit baa leh waxaan marag ooga ahay anahu xadaanaa inuu noo sheegay bihi intaas ziyaadada anahu samica inuu ka maqlay anas bnu malik radia allahu canhu uraahu qaala inuu yihi qabla ishriina sana buuna ka maqla waa soo maray wahuwa yowmaidin maalintaas labaatan sano ka hor ana jamiicun buu ahaa anas binu maalik mid dhammaystiran oogmaankiisii iyo caqligiisii iyo xifdigiisii iyo awooddii samcigii iyo basarkii idraagiisa o dhan u dhammaystiran yahay buu ahaa ah, maqalkii iyo araggii iyo xooggii iyo xifdigi intaba qaala xadaana abu bakr bin abi shayba cabdulahi bn muamed alansi cabdulaahi bn muxamed alcabsi wa muxamed bn cabdillahi bn numayr watafaqa fii siyaaqi alxadiid bay isku waafaqeen ilaa maa yaziidu axaduhuma midkood baa ziyaadiyey min alxarfi xaraf bacda alxarf xaraf kaga dambe bacda alxarfi yacni mid baa xaraf ziyaadinaya xaraf ka dambe ku kale xaraf kalu ziyaadiye ziyaadaad bay kala leeyihin lakiin guud ahaan waa iskaga mid qaala waxay dhaheen xadaana maxamed bnu bishir xadaana abu xayaan wasmuhu yaya bnu saciid bnu xayaan yaxya bnu saciid can abi zurcata abu zurcata bnu camr bnu jariir wasmuhu haram can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga waxaa loo keenay yowman maalin bilaxmin hilib baa loo keenay fa rufica ileyhi waxaa loo korya adiraacu toogti eh, diraaca garabka iyo yaa la dhahaa diraaca garabka neefka ariga garabkiisa iyo eh, intaa iswadata ee eh, dhudhunkaa ayuu nabigu aad u jeclaha sala allah alay wasalam wa kaana tucjibuhu waa cajab gelin jirta yani yuxibu waa jeclaan jiray cajaba mararka qaar cajaba macnaa xubi baa laga soo qaadaa ah, kaana yucjibuhu tayaamunu fi tanaaculihi wa tanajulihi wa fi shani kulih yucjibuhu yuxibu waaye wa kaanat tucjibuhu waa jeclaa nabiga calayhi salaam halkaasi iyo garabka neefka iyo diraaca maxaa yeelay waa jilicsan yahay aad iyo aad buu dayib u yahay waxay leeyihiin sumuumta neefka ku dhacdana waa ka fog yahay sumuumta neefka ku dhacda waxay suniya cudura waa ka fog tahay beerka iyo meelahaas ay dhakhaatiirtu jeexayaan markay wax fiirin rabaan ayib tucjibuhu marka nabiga aad buu jecla xagga biseelkana waa biseel dhow yahay oo durba waa u bislaadaa riwaayo tirmidi uu soo saaray baa jirta min riwaayati caaisha oo ay leedahay maa kaanat idiraacu axaba laxma ilaa rasuulilah nabiga ma jecleen diraaca ee nabiga calayh salaam wuxuu ahaa laa yajidu laxma ilaa hiba marmar buu hilib heli jiray fa kaana yacjilu ilahi waa ku degdegi jiray liannaha acjaluhaa nadja xagga biseelkay dirbo bislaataayoo saasuu nabiga ugu degdegi jiray marmar unbaa hilibka la heli markaana meesha u hor bislaatay aheedoo saasuu cuni jiray xadiidkaa waa aciif waay daciif wey si ahaan buu nabigu u jeclaa calayhi salaatu wasalaam diraaca iyo garabka iyo dhudhunka lugta ayib markaasuu fanahasa goostay minhaa diraacii nahsatan mar buu goostay ilkihiisu saa u goostay isagoo toori ku goostayna waa sugnaatay isagoo ilkihiisa ku goostayna waa sugnaatay nabiga alay sl labadaba waa isticmaalay faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ana anigu sayidunnaasi dadka sayidkood baan ahay yowma alqiyama maalinta qiyaama dadkao idilba sayidkood baan ahay maalinta qiyaama wuxuu yowma alqiyaama ugu xadeeyey oo u qayday isagoo oo adduunyadaba aakhare intaan la gaarinba waa sayidunnaas waa sayidu waladi aadam nabiga calayh salaatu wasalam waa soo orortay riwaayo kale ana sayidu waladi aadam walaa fakra oon qiyaamo waxba lagu xidhin sayidu waladi aadam walaa fakra yani laakiin wuxuu yowma alqiyama hadda ugu qaydayaa sayidnimadiisa maalintaasaa dadko dhan ay ka dhemuuqan ay ka dhex muuqan oo liwaa lxamdi calankii mahadda ayay dadkao dhan harsanayaan oo shafaacada cudmada nin walbaba nabi iyo keyrkiiba ay maaratay wada helayaan oo meesha lagu kala bixinaya marka suudadkiisa iyo sayidnimadiisaa maalintaa muuqani wailaa huwa sayidu waladi aadam biabi huwa ummi sala allahu alayh waalih wasalam mar walbaba waa sayidu waladi aadam wahal tadruuna ma ogtiin bima daak waxay sidaa ku tahay ma garanaysaan oon ummadoo dhanba aan sayid ugu noqono iga dambeynayaan yajmacu llahu shafaacadii bay ku caddaatay yajmacu llahu yowma alqiyaama maalinta qiyaama ilahay wuxuu kulmin alawaliina ummadihii hore walaakhiriina kuwii dambe fii saciidin waaxidin hal meelo bannaan aan laiskugu keeni fayusmacuhum yusmicuhum udaaci qof ka dhawaaqa waa wada naqashiini wayanfuduhum uu albasaru basarkana waa ka dusayaan yanfuduhum waxaa ka dusi dadkoo dhan albasaru aragga hadda haddaad madax tirahda waan fiirini araggaada waaba xijaaban yahay meel gaaban baa xogaata guri ku celiya iyo derbi ku celiya iyo muxuu ahaa geed iyo buur wax ku celiyaba dhulkii ma wada ma wada fidsanaa ma wada fidsanaa laakiin markii qiyaamaha la gaaro dhulkao dhan waa fidsan yahay laa taraa fiiha ciwajan walaa amta meel god ah iyo meel taaga midna male dhul siman weyo qaac safsaf ah marka watadnu shamsu qoraxdana weyso markaasaadeen qofka markuu fiiriyo meel walbay gaari dhawaaqana meel walbuu gaaraya qayrada laftirkeeda ee dhawaaqa haddii wax kaa uu maarata meesha ku dhisan yahay dhawaaqu meel fog ma gaaro laakiin hadday bannaan tahay dhawaqu meel fog buu gaaraa watadnu shamsu qoraxdiina way soo dhowaanaysaa qadra miil baa soo aroortay aad bay usoo dhowaan nin walbana inta camalkiisu yahay buu dhididayaa fayabluqu naasa dadkii waxaa gaaraya min alqadmi murug iyo walkarbi kurbo waxaa gaari maa laa yutiiquuna waxayn awoodu lahayn wax dhaaqadooda iyo awoodooda ka baxsan oo kurba iyo muruga ayaa fuulaysa wamaa laa yaxtamiluun waxayna taxamuli karin oon xumbaari karin awoodana u lahayn ayaa dadka ku dhici oo awoodoo dhanba ay tagayso oo xiskooda iyo dareenkooda u dhan u dhammaanayo fayaquulu bacdu nnaas dadka qaar baa libacdin marka kale waxay ku dhahayaan alaa tarawn miyaynan arkin maa antum fiih waxaad ku sugantihiin sooma aragtaan dadow alaa tarawna sooma aragtaan maa qad balaqakum waxayna gaaray alaa tanduruuna maad fiirisaan man dad yashfacu lakum inii shafeeca ilaa rabbikum rabbigiin inaga shafeeca meeshan ha lagu kala baxee fayaquulu bacdu nnaas dadka qaar baa libacdin waxay ku dhahayaan iituu aadama waxaa lagu shuurayna lagu dhammayni aadam in la aado aadam aada asagaa abulbashare fayaatuuna aadama aadam bay aadayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa aadamu aadamow anta abulbashari basharkao dhan aabbahood baa khalaqaka allahu ilaahay baa ku abuuray biyadii gacantiisu kugu abuuray wanafaka fiika aduu kugu afuufay min ruuxii ruuxdiisii arwaaxduu ilaahay abuuray ka mid aheed wa amara wuxuu amray almalaa'ika malaa'igtiina fasajaduu laka way ku sujuudeen saddexdaaba aduunbaa iskale ishfac lanaa noo shafeec ilaa rabbika rabbigaa noogu shafeec ilaahay noo bari in meesha lagu kala baxo alaa tara soo maarati ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay nahay alaa tara soo maarati ilaa maa qad balaqnaa wixiina gaadhay fayaqulu aadam wuxuu leeyahay ina rabbii rabbigay qadaba waa carooday alyawma maanta qadaban caro lam yaqlabuunan uunan caroonin qablahu maanta ka hor milahu suu u carooday oo kale walan yaqlaba mana caroon doono bacdahu maanta kadib milahu carada maanta uu oo kale wainahu allah nahaanin wuxuu iga reebay hadda ka hor cani shajarati geed inaan u dhowaadoon cuno facasaytu waan caasiyey oo geedi baan cunay nafsii nafsii nafsii buu leh maanta nafteedaan ubaqaaya nafteedaan ubaqaaya qof kale kama damaana qaadi karo oo mana shafeeci karo gaar ahaan shafaacada weyn ee dadkao dhan loo wada shafeeci ma qaadi karo idhabuu ilaa kayri kayrkay aada idhabuu ilaa nuuxin weliba nuux aada waa rasuulka ugu horreeyey ee basharka loo diray fa fayaatuuna nuuxa nabi nuux bay u imaanayaan yaquuluuna waxay ku dhahayaan yaa nuuxu anta awalu rusul rususha midka ugu horreeyey baa tahay ilard ardi dhulka loo soo dejiyey ardada xaggooda loo soo diray rasuulka u horreeyey ee ehlu ardaha loo diray baa tahay wa samaaka allah ilaahayna wuxuu kugu magacaabay cabdan addoon shakuuran shukrin badan duriyata man xamalnaa maca nuux inahu kaana cabdan shakuuran wey shakuur baa tahay shukrin badan ishfac lanaa noo shafeec ilaa rabbika rabbigaa noogu shafeec alaa taraa miyaadmiyaad arkaynin maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay alaa taraa miyaadsa arkin maa qad balaqanaa waxaana gaadhay oo dhibaato dadku waa baaba'een fayaquulu lahum wuxuu ku leeyahay ina rabbii rabbigay qadqadiba waa cahoon alyowma maanta qadaban cadhoon lam yaqladuuna cadhoonin qablow maanta ka hor milow cadhadan oo kale walan yaqlada mana cadhoon doono bacdow maanta kadib milow cadhadan oo kale wax allaala wixii cadho u lahaa o dhan ilahay cadho uu ku sifaysnaa oo dhan buu maanta cadhoonaya dhinaca kalena boqolkii raxmad ee ilaahay uu lahaana maalintaasaa laisku keenaya sagaal iyo sagaashan naxariis uu ilaahay uu reebay hal naxariis buu soo dejiye oo khalqigu iskugu naxariistaa buu nabigu yidhi sala allah alay wasalam sagaal iyo sagaashankaas iyo halkii boqol marka xaggan kalena waa sidaas caraduna waa meesha u dambaysay cadowgii iyo gaaladii iyo dadkii intii si walba loola hadlay wax walbaba la tusay la keri waaye ilaahay ku kibray xataa jiritaankiisa inkiray dafiray afxumo iyo cay wax kastaba ku yiri alleh ayaa meesha tuuranoo gafuur xumo gaaladii ah muminiintiina marka waa dhex taagan yihiin ayaguna markaasay dee shafeecadii fa inahu qad kaanad lii waxaa ii sugnaatay dacwatun duco waa nabi nuux calayhi salaam baa yaa cudurdaaranaya habaar baan habaartamay dacuutu biha aan ku habaaray calaa qowmi qoomkayga oona yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriin dayaara ilaahayow gaalada waxbaa ka reebin ardada korkeeda waxbaa ku reebin yaana iria waa kasala baabiye wax yar mooyeen rumeeyey nafsii nafsii idhabuu ilaa ibraahim ibraahim aada calayhi salaatu wasalaam fayaatuuna ibraahim ibraahim bay u tagaayaan fayaquuluuna waxay ku leeyihiin anta nabiyullaahi baa tahay nabigii ilaahay wakhaliiluu ku jeclaa tahay min ahli ardi ahlu ardaa xaggooda ishfac lanaa noo shafec ilaa rabbika alaa taraa soo arat ilaa maa qad balaqana waxaana gaaray fayaquulu lahum wuxuu ku leeyay ibraahiim ina rabbii rabbigay qadqadaba waa cadhooday alyawma maanta qadlaban cadho lam yaqdabuunan cadhoonin qablahu maanta kahor midlo iyadoo kale walaa yaqdubana cadhoon doon bacdahu maanta kadib midlo cadhodaasoo kale wadakara kadibaatihi beenihiisii buu sheegay saddex been oo uu yidhi ilaahay baan maaragtay la hortegi karin oo been baa sheegay waa nabi waa khaliil difaacaya diinta alleh iyo cirdiga muslimiinta marka hadalladii uu ku hadlay inii saqiim uu yidhi iyo imaan doontaaye ayaa ka mid aheed bal facalahu kabiiruhum haada iyo marka beerihii oo qaarkoodna sarbeeb aheed qaar diinta ku difaacay qaar cirdii gabadhii inahaa wakti nafsii nafsii buu leh aniga naftayda naftayda idhabuu ilaa cayri qof kale aada qof aan anay ahayn idhabuu ilaa muusa muuse aada fayatuuna muusa bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay ku dhahayaan yaa muusa anta rasuulullahi baa tahay fadalaka allahu ilahay baa ku fadilay birisaalaatii buu kugu fadilay towraad iyo risaaladii rasuulnimadii bitakliimii hadalkiisa calanaasi buu kaa fadilay ilahay baa kula hadli jiray shfaqlanoo noo shafeec ilaa rabbika rabbiga alaa tara miyaadan arkin maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay alaa tara miyaadan arkin maa qad balaqanaa wixiina gaaray fayaquulu lahum wuxuu ku leeyahay muusa muuse wuxuu ayay ku leeyahay ina rabbii qad qaliba alyawma qadama lam yaqdab qablahu mila walaa yaqliba bacdahu mila cadhadaasaan la hortegi karin wa innii qataltu nafsan naf baan dilay qibdiyadii ninkii gaalkaa yaan dilay wixii lam umar aan lay amrin biqatliha dilkeedii ilan dagaalku wuxuu u baahan yahay in xilligiisii iyo makaankiisii iyo wakhtigiisii la gaadho gaal weeya waan dili un arrintu ma aha waa gaal oo waan dili un ma aha fiquljihaad waxaa la yidhahdaa jirta jihaadku fiqi buu leeyahay iyo duruq iyo waddooyin loo maro iyo munaasabaad buu leeyahay iyo mawaasiin la maro iyo masaalix iyo mafaasid marka nabiga calayhi salaam waad ogtahay saddex iyo toban sano ka joogay oo intaa lalahaa wax jihaad la yidhaahdo ha ku dhawaaqin baa la yidhi nabiga sala allah aleyh wasalam kadib baa layidhi udina liladiina yuqaataluun isdifaaca kadib bay bilaabatay in marka awooda yeesheen inay dacwada faafiyaan waxay hor istaagaana ay xaaqaan wainii qataltu nafsan naf baan dilay lam uumar biqatliha in la dilo inkasta uu ahaa gaal xarbi ah oo mustacmir ah oo isticmaar ah oo banu israa'iilkii isticmaalsanayo oo xaba ku guranay haddana haddana in laan dilo maalintaa layma amrin nafsii nafsii nafsi buu leeyay idhabu ilaa ciisa marka ninkaasaan dilay kadib de ilahay waa u dhaafay subxaana wa tacala lakin tiibuu ka cabsanaya ordaya ciise aada nabi ciise alayh salaam <clears throat> fayaatuuna ciisa bay u tagayaan fayaquuluuna yaa ciisa anta rasuulullahi baa tahay wa kalimata annaasi wa kallamta annaasa dadkii baad la hadashay fi lmahdi adoo dharabti ku jira oo saad u dhalatay ee markiiba dharabti ku jira oo calalkii laguu duubay hooyada markay ku dhashayba halkii adoo ku jira qabki ayaad hadashay oo tiri innii cabdullah aataaniya alkitaab aad hadashay xilli aan la filaynin hadalkaadi mucjizaa wad aheyd wa kalimatun kelimaa tahay minhu xal xaggaalla ka ahaatay oo kun fayaquun ayaad ku dhalatay alqaahaa uu riday kelimaduba ilaa maryamo caloosheeda oo ilaahay uu markiiba caloosha hooyada intuu ku riday kelimadaas ay uuroodo dhashay war ruuxunbaa tahay minhu xagga laga timidoo arwaaxdii ilaahaya ayaad ka mid oo ah, ilaahay u abuuray fashfac lana noo shafeec ilaa rabbika rabbiga alaa tara maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay alaa tara maa qad balaqana waxaana gaadhay fayaquulu lahum ciisa wuxuu ku leeyay ina rabbii qad qadiba alyawma qadaba lam yaqdab qablahum midlahu walan yaqdaba bacdahu midla caradaasaan ka cabsanayaan walam yadkur lahu danban wax dambia uma sheegin ciise asaga wax dambia ma sheegayo anigu waxaasaan sameeyey oo ku cuurdaaranay oo ku calacali ma jirto nafsii nafsi umuleh aniga nafteeda nafteyda bes nafteyda allah ii badbaadiyo idhabuu ilaa hayri qof kale oo aniga aan ahayn aada idhabuu ilaa muxamadin sala allahu aleyh wasalam fiiri sida yani ambiyadu xataa isku ixtiraamayaan qidamka iyo tartiibka iyo iyo mujaawarada iyo isku dhawaanshaha iyo siday u kala dhawaayeen iyuu midoo midka logu dhiibayaa ordayd nabi maxamed aada sala allah alay wasalam faya'tuunii anay ii imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa muxamed maxamedow anta adigu rasuulullaahi baa tahay wa khaatamu ambiyaa ambiyada kii lagu khatimay baa tahay ah, ambiyadoo idilkii lagu khatimay oo wax nabigo kaa dameeye ma jirin oo risaalo wata wafara waa dhaafay allahu alle laka adiga maa taqadama wixi hormar min dembika dembigaada iyo wamaa taakhara wixii dimaray intaba ishfac lanaa noo shafeec ilaa rabbika rabbigaa noo shafeec alaa tara miyaadan arkin maa naxnu fii waxaan ku sugannahay alaa tara maa qad balaqana waxaa na gaara miyaadan arkin faanariqu waan tegi faaatii anariqu waan tegi buu yidhi ana laha buu leeyahy anaa iskale faaatii taxta alcarshi carshuraxmaan allah raxmaan carshigiisa hoostiisaan tegi faaqacu waan dhici saajidan xaala sujuudi lirabbi rabbigay uma yaftaxu allahu calaya wuxuu ilaahay ii furayaa oo yulhibuni igu ilhaameen oo qalbiga igu ridaya min maxaamidihi mahadnaqiisa waxusni hanaayi ammaan wanaagsanoo caleyhi cala allahi la ammaano shay aan waxbaa ilaahay ii furi lam yaftax uuna ii furin uuna u furin liaxadin qof qabli iga horreeyey qof iga horreeya wuxuuna u furin oo xamdi iyo ammaana unbaa lii furi buu yidhi ah. uma yuqaalu waxaa ligu leeyahay ya muxamed irfac ra'saka sujuuda ka kac sal weydiisa tucdah waa lagu siine ishfac shafeeco ergeetu shafaac waa laga erga aqbaliye fa arfacu ra'sii baan kor u qaadi fa aquulu yaa rabbi ummatii ummatii bacda fasl qadaa u faslqadihii ummadda ay u imaatay een kala meesha ay lahaayeen wuu fulinaya kadib ummati ummati fa yuqaalu ya muxamed adkhil ljana jannada waxaad gelisaa min ummatika man laa xisaaba calayhi dadaan xisaaba lahayn oo waxbaba la weydiinaynin min albaabil aymani albaabkaa midigtaa ka geli min abwaabiljana jannada albaabaheeda kamida waa shafaacadii nabiga uu khaaska lalahaa ee labaad weeye shafaacat lcudmaa oo weyn iyo shafaacat dukhuluuljanna dadka jannada gelaya albaabka laga gelayo saa u horeeya markaas kuwa midig ka geli kuwa aan xisaaba lahayn wahum shurakaa kuwaas ayaga albaabka midig ka geelaayo shurakaa waxay la leeyihiin annaas dadka kale fii maa siwa dalika min alabwaab albaabihii kale ee ka soo haray kaasna dadka way la leeyihiin kaana ayagay u gaar tahay waladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartay buu nabigu yidhi inamaa bayna almisraacay labada misraac albaabka labadiisa gees min masaariici iljanna jannada masaariicdeeda kamid ah lakamaa bayna makata wahajar maka iyo hajara intay isku jiraan oo kale wey aad bay u kala fog oo kamaa bayna makata wa busra busra oo shaam ku taalla iyo maka oo xijaaza intay isku jiraan yaa labada albaab ee jannada markii la furo kuna saa loo furo kuna saa loo furo masaaricda masaraaciinka labada fiyaaradood iyo labada dhinac intaas isku jiraan bi nabi sal alla alay slam maxaa loogu talagalay malaayiin kumanaan qof inay galaan jannada ayagoon isdaba soconin oo saf ay ku galaan jannada saf baa lagu galaa isdabagal iyo isdaba socod iyo ciriir laguma galo marka sidaasaa loogu talagalay وxadثnي زهير بن xرب qال xadثna جرير عن cماaرة بن القعقاع عن أbي زرcة عن أbي هuريرaةa qاaل وudicat bayna yaday rasuuli الlah nabiga عalaيه السلام hortiisa waxaa la dhigay qascatun xeedho oo min hariidin hariid iyo walaxmi hiliba hariid waa burka ama khubsiga ama kibista canjeerada iyo jabaatigii oo hilib iyo maraq lagu daray kaasaa la yidhaahdaa cuntadaas hariidkaa aad bay u jeclaayeen waa cuntada ugu macaan min hariidin walaxmin hilib isku dhex jira yaa nabiga loo keenay fatanaawala diraaca hilibkii wuxuu ka laacay diraaci iyo garabkii iyo tagoogtii iyo lugtii wa kaanat axaba shaati wuxuu ugu jeclaa neefka ariga nabigu ilayhi diraaciisa halkaasuu u jeclaa fanahasa waa goostay nahsatan goosasho faqaala markaasu wuxuu yidhi ana sayidu nnaas dadkao dhan sayid baan u ahay yowma alqiyaama maalinta qiyaama maalinta qiyaama sidaa dadkao dhan sayid u ahay waa dhici kartaa markaa ashay yudkaru bishay saxaabadaa uga tanaasulay oo banaanka ka mareen oo siin jiray diraaca markaa cadamada iyo sayidnimada uu leeyahay nabigu calayhi salaam intan yartaa ma ahee yowma alqiyaama markii la gaaro aadam laga soo bilaabo yuuba sayid u yahayba uma nahasa ukhraa mar kaluu haddana goostay faqaala ana sayidu nnaasi dadkao dhan baan sayid u ah yowma alqiyaama falamaa ra'a asxaabahu markuu arkay saxaabadii oon laa yas'aluuna weydiinayni oo say ku dhacday aan dhehayninba sayidu walad aadam inuu yahay nabiga waa iska ogaayeen saxaabada way ogaayeen manqabadiisa iyo fadligiisa iyo makaana martabadiisa way ogyihiin marka tan maanta wuxuu rabaa bal inay tacliiqiyaan weydiiyaan suu u bilaabo yowma alqiyaama say u muuqan doonta sayidnimadiisa qaala marka wuu arkay inaan weydiinaynin iyo wuxuu yidhi alaa taquuluuna miya maad dhahdaan kayfa maad dhahdaan say sayidnimadaada maalinta qiyaama u muuqani qaaluu waxay dhaheen kayfa yaa rasuul allah waa waadna tiri ee eh, kayfaan ku leenahay yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam yaquumu nnaasu dadkii baa kacaya lirabbi alcaalamiin rabbulcaalamiin bay dadkao dhan u kacayaan hor istaagayaan subxaana وsaq xadiiث bmacna xadiiث abi xayaan can abi zurca wزaada fi qisaةi ibrahim faqaal wadakara qawlahu fi اlkowkab nabi ibraahim calayhi الsalaau wasalaam saddex been baan sheegay soomuu dhihin riwaayoyinku way iska riwaayadan waxay sheegtay dakara qowlahu fi lkawkab xidigii haadaa rabbi uu yidhi markii uu la munaadaroonayay munaadara iyo dood iyo atanaazul maca alkhasmi baa la yihahda atanaazul maca alkhasmi iftiradiyaat ayaa la yidhahdaa qofka markaad la doodayso inaad marka qaarkood u tanaasulsho tirahda kuba qadar meel baa rabtaa inaad geliso ood ku tuurto ayaa la rabtaa saa miya ahaa kaba soo qaat kaba soo qaat a soo ma caabudaan xidigaha haa bal fiiriya kuwa qadar inaan rabbigu ii yahayba ku qadarba bal aan sugno haddii la sugay falamaa afala qaala laa uxibu laafiliin buyiri ah, waa dhaca soo maha laa uxibu laafiliin wax dhacaaya oo la weynaaya oo waxba qaban karin dur iyo nafci midnaan haynin anigu ma rabo dayicii ka weynaa baa soo baxay isaga wuxuu yidhi haadaa rabbi falamaa afala qaala lain lam yahdini rabbii laakunana min aqwmi daliin bu hadana ma dayax iska babaabe isagana shamsadii baa soo baxday haadaa rabbii haadaa akbar buy kanaaba ka weyno bal suga isku imaada falamaa afalad qaala yaa qawmi toos buu marka farta ugu fiiqay inii bariiu mimaa tushrikuun gaalatiin buuri marka waa munaadara la yidhaahdaayo waxay culummada ka hadlaan masaladan markuu leeyahay nabi ibraahim isagoo nabi ah makhluuqaad uu leeyahy waa rabbigay waa rabbigay waa rabbigay waase masaladan waa munaadara maa kaana naadira wa kaana munaadira naadir iyo munaadir baa kala jira qofku hadduu naadir yahay ana andur wa araa wa adhab waxaanaan qabaa waxaanaan arkaa sidanaan qabaaba caqiidaysanahay madafkay uu yahay iyo waan kula doodayaa dooduna waxay kula geli mararka qaar waxa la yidhaahdo <clears throat> tanaasul iyo inaad qofka kula doodaya aad mararka qaarkood xadhigga u yadabciso si uu markaasi wixii uu isku adkeenaya ama ola soo afjarto lasoo afjarid baytar marka munaadara wey alimaam ibnu qudaamata almaqdasi wuxuu leeyahay kitaab usuul fiqhiga oo la yidhaahdo rawdat naadir wa junat lmunaadir rawdat naadir wa junat lmunaadir yacni qofka naadirka ah faqiiha ah isha uu rabo inuu ku taga qaato beerteedii wa junat lmunaadir qofka munaadarada iyo khusuumada iyo dooda ee raba masaa-isha fiqiga iyo usuulka iyo qawaacidda inuu ku doodo rabana gaashaankiisii kitaabku magacaas u bixiyey marka maxaa weeye ibraahim calayh salaam waa ee naadir maaha arrimahaas oo dhan waxaa weeyaan dooda dooda baa ka gashay hada rabbii marka waa nidhi daahirkii marka waa hadal been la dhihi karo wa qawluhu liaalihatihim iyo hadalkii uu aalihadooda ku yidhi bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuh in kaanuu yatiquun markuu asnaamtii jajabiyuu kii u weynaa daayey kii u weynaa buu daayey markaasay waxay dhaheen man facala biaalihatina yaa aaliha ilahadaanad iyo asnaamtaada sidaan ku yeelay waa las weydiiyey ibraahim baa maadaa sameeyey wuxuu maya ka weyn ka weyn bal ha ka hadliya odayaashii caqligoodii baa la rabaa ila nooc sukri ah jubbada qofka haddii ka badato uu aad u jubbaysan yahay maanka iyo daaraynka o dhan baa ka tegay wax aad u jeclaado wixii maba qiimayn karaba wax kaloo wixii u ekaan si kaloo u noqoni geeda xun baad ag ku fadhideen waakana waa la jajabiyey ka weyn baa soo haray asagan weydiiya oo reerkii awa raggii lahadi kale ee wax loo qabanaya ayoor hoolo kale noo weydiiya markaasay dib iskugu laabteen kadibdana waa iscaraabiyeen oo waxayna wad ogtahay inaan hadlayn oo waxay leen la dabagediye wax la dabagediyey oo maskaxdooda la rogay oo qalbigooda la dabagediyey wey aayaadka iyo mucjizaadkuna iyo caqli celintuna dad gaalaa waxba u tari wax u taraysa ma laha oo ilahay hidaayo una doonin taana waa iga dhacday buu leeyahayo facalow kabiiruhum asagaa jajabiyey kabiirkama jajabinin wa qawluh inii saqiim aana idhi waan jirranahay markay baxayeen saddexdaasaa marka ka baqayaa buu leh qaala waladi waxaa riwaayo kale ku dartay gabadhii saarna uu yidhi inaa ukhti walaashay waladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartay inamaa bayna misraacayni min masaariic اljanna jannada masaaricdeeda iyo labadeeda dhec abaabaha marka la furo ilaa cibaadatay lbaabi albaabka cibaadadiisa laga gaadho fayaaradiisa geesihiisa lakamaa bayna maka wahajara labada albaab oo saa fiidihiisa la qabtay fiida albaabkaasi mid walbao dee gees buu ku yaallay ilaa geeska uu ku fadhiyey cibaadatayn baa la dhahay lakamaa bayna maka wahajara bay isku jiraan o wa maka qaal laa adri aya dalika qaal midkuu yidhi qala xadaana mxamed bnu ariifin bnu khaliifata albajaliyu qala xadaana mxamed bnu fudaylin qala xadaana abu malik alashjaciy can abi xaazim salmaan alashjaci can abi hurayra radi allahu canhu wa abu malikin can ribciyin can xudayfa bn lyamaan qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi yajmacu llahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu kulmin doonaa annaasa dadka maalinta qiyaama fayaquumu lmu'minuun mu'miniintii baa kacaya xataa tuzlafa lahum ljanna jannadii baa loo soo dhowayn waa markii dee jidkii siraad la gudbay wey taasaa horaysa jidkii siraad tuslafu lahum ljanna loo soo dhaweynaya fayaatuuna aadama aadan bay u imaanayaan fayaquuluuna yaa abaana shafaacadii weyneed iyo lagu kala teg hadda waxaa la rabaa dukuululjanna jannadii in la galo oo albaabkii la furo intaa marka ay shafaacada isweydiinayaan oo isla hadlayaan oo jannada aan weli la gelin yaa albaabihii jannada lasii furaya markuu nabi maxamed alayh salaam uu shafeecaba xataa ah. idaa jaauuhaa wa futixat abwaabuha jannadii baa layidhi naartina waxaa hataa idaa jaauha futixat abwaabuha markay saa u imaadaan baqiiqii iyo kuleelkii iyo ningixii intii laga furo iyo hal mara humraheedi laakiin jannada markay imaadaanba wafutixad waa loo sii furayaa ayagoo marka shafaacada markuu nabiga alayh salaam uu shafeecayo intuuna soo gaarinba albaabkii waa lasii furay yaa abaana istaftix lana janna noo fur fayaquulu wuxuu le wahal akhrajakum ma inaga saaray min aljannati jannada ilaa khati'atu abiikum aadam aabbihiinan aadamay hadda leedihin jannada nooga dalab ina noo furo aad leedihiin jannadana waxaa inaga soo saaray hal akhrajakum waxaa inaga soo saaray min aljannati jannada ilaa khatii'atu abiikum aabbihiin dembigiisa aadama aadam ahaa khatii'atu abiikum aadam aabbihiin aadam gafkiisa uun soo inagama soo saaray lastu bisaaxibi dalik aniga saaxiibka mi qofkaasi ma yihi arrintaas kale ah. halkan waxaad ku caddaynaya xadiidka tasriix weeye waadix oo u cad ana aljanna alatii uskinaha aadam calayh salaam hiya jannatu cadnin jannadii aadam calayhi salaam la dejiyey ee markii dambe laga soo lagasoo laga bixiyey waa jannatu khuldin wey jannatu khuldin wey jannatu cadlin wey ee ma aha adduunka meel ku taalla oo giriina oo geeda leh oo yar koraysa oo dee la yidhi meeshan ka hoobo ma aha ma ahe waxaa weye jannatu khuldi waay waa jannadii ilaahay uu yidhi inayna adduun ka oolin baad garanaysaa adduunkuma taallo ee waxay ku taallaa aakhira iyo janna ku taalla samaday ku taalla waa jannadii samada taallay sifaadkay leedahayna waxaa weeye ilaahay baa yidhi ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadmacu fiiha walaa tadxaq waxay dhahaan culummadu usuulu lmanaafic arbaca usuulu lmanaafici arbaca manaaficda qofka nafcigiisa wuxuu intifaacsado afar baa u waaweyn oo asal u ah u ah maxay yihiin almaskan waalmalbas waalma'kal waalmashrab afartaa waay qofka waxaa manaaficda uuna ka maarmin wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo wuxuu maaragtay xidho iyo meeluu galo oo hoy u noqoto afartaa waxaa la dhaha usuul manaafic aayaddana afartaba sheegtay oo afartii manaaficda iyo nafciga qofka ku idlaa oo asal ku ahaa o dhan jannada laga helaaya aadama waxaa le hayso haka soo bixi ina laka alaa tajuuca allaa tajuuca markii la yidhi maxaa meeshaa muxuu helay buu helay cuntuu helay soo ma gaajo ma leh cuntuu helay ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraara malbas radax baad haysataa cawradaada la arki maayo wa annaka laa tadma'u oomi maysid mashrab sharab baa heshay walaa tadxaa tadxaana waxa weye qorrax isla arki maysaan maxaa yeele har baad haysataa iyo sakan iyo meelaad degto ayaa helaysaa wa minhu almaraakib waxaa gaadiidkaa ka mid a ah, usuul manaafic baa la yihahdaa afartaasaad haysataa jannada lagu sheegay wey jannada laga hadlaye nebi aadam laga soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam ibn اlqayim اljawziya raximah اllah fi mimiyatihi اlqasida waa kalaa faxayi calaa jinaani cadnin fainaha faxayi calaa jinaani cadnin fainaha manaazilu manaaziluka اlأulى wa fiiha almukhayamu manaaziluka اlأulى gurigaadi hore weeye gurigii hore ee la deganaa oo aadamuhu uu ka soo farac ka imaaday jannada ahayd asal maxaan u ahayn dhulka miya asal u lehna mise jannada asal jannaan u ahayn dhulkuna calaaqaan la lehna carradii baa naga abuuray laakiin degaan iyo meel la dego jannada asal noo aheed oon ka soo jeednay nabiyullahi aadamuu ka soo jeeday oo abulbashar ah basharka aabbihiis ah ayib marka wuxuu leeyahay jannadan sababtay baad ooga soo baxdeen iyo dembigaan galae seen hadda aan u furi ani lastu bisaaxibi dalik arrintaa aniga malihi idhabuu ilaa ibni ibraahim wiilkaygii ibraahim khaliilullaahi aada fayaquulu ibraahim wuxuu leeyahy lastu bisaaxibi dalik ana malihi inaan jannada furitaankeeda aan shafeeco inamaa kuntu khaliilan unbaan ahaa midoo la jecel yahay oo min waraa dambeeya min waraa waraa riwaayo kale min waraa waraa yani waan dambeeyey ah, martabadii martabadayda qaarkood waxay falsafeynayaan oo leeyihiin waraa waraada nabiyullaahi ah, e, muusa calayhi salaatu wasalaam kaliimullaahi buu ahaa oo ilaahay buu la hadlay subxaana wa tacaala munaajaadkii iyo muxuu ahaa ee uu jiray nabi maxamedna intii kariimullaahi uu noqdo alla la hadlay iyo haddana khaliilullaahi noqday labadii sife midna ibraahim lahaa midna uu muuse lahaa baa laiskugu daray marka waxaan ahay inamaa ana waraaa muusa waraaa maxamed baan haddana kasii ahay waraa waraada qaar baa sidaa dhahay wallahu aclam icmuduu ilaa muusa waa tawaaduc kelimad tawaaduc loola jeedo wey oo uu nabi ibraahim tawaaducayo uu leeya aniga halkaa ma gaadhsiisin waan dambeeyaa icmuduu u qasta ilaa muusa calayhi salaam u qasta aladii muusihi kalamahu llahu ilahay uu la hadlay takliiman hadli uu la hadlay fayatuuna muusa bay u imaan fayaquuluuna lastu bisaaxibi dalik aniga malihi jannadan furaheeda iyo furideeda idhabuu ilaa ciisa aala kalimati illaahi ilahay keliimadiisa wa ruuxihi fayaquulu ciisa wuxuu leeyahay lastu bisaaxibi dalika faya'tuuna muxamadan sala allah alay wasalam fayaquumu fayu'danu lah waa loo imayaa waa shafaacada labaad ee khaaska uu nabiga la leeyahay sala allah aleyh waali wasalam dukhulu ljanna wa tursalu lamaana amaanadii baa la diri waraximu iyo raximki meeshan u fiirsa marka nooca waxaa ku jira taqdiim iyo taakhiira in markaa jidka siraad la maro markaas way marka jannada furideeda laga hadlaayo haddana wuxuu dibka ugu celiya jidkii siraad marka tartiibkan waa tartiib dikri ah ee ma aha tartiib waaqici ah si u kala horeeyaan waaqic ahaan ma ahee sheegiddii unba hadda intii la sheegay shafaacadii jannada gelideed ayaa dib waxaa loogu noqday jidkii siraad iyo maridiisii waxaana horeeya jidka siraad baa la mari intii badbaadada gudubtay qandaradii iskugu tegi halkaas hadeena waxay madaalimtaha loo kala qaadi ayagoo qulubtooda saafita jannada la sortuuri jannadiiba nabi maxamed shafeeci waa la geli sidaasuu tartiibka ahaa waaqiciga ah wa tursalu lamaanatu amaanadii baa la diri waraximu iyo raximki amaanada nooc kastaba ahaatee takaaliifta sharciga ka mida xuquuqdii aadamaha kugu ammaanaysay waxaasoo dhan mas-uuliyaadkii xilalkii wixii oo dhan baa waxaa laga dhigaya wax mujasama oo hadli oo dadka maaragtay xujo ku oogi iyo raximkii iyo calaaqada udhexaysa qaraabada oo raximkii isaguna waa la suurayni taquumaani markaasay kacayaan soo maarti taquumaani way kici janbatay siraadi janabatay siraadi siraadka jidka siraad labadiisa dhinac yamiina midig iyo washimaalan bay kala istaagayaan waa raximkii iyo qaraabada raximka calaaqadaas iyo macnawigaa iyo ammaanadii markaas ayagoo hadlaaya fayamuru waxaa maraya dadkiiba marka qofkiibay xujada ku ogi kiibay kuqaraabogoyski waa la qabanoo kii muxuu ahaa ammaanada khayaamin jiray iyo wixi fayamuru waxay marayaan awalukum kiina ugu horeeya yamuru wuxuu maraya jidka siraad kalbarqi hilaac oo kaleu ku mari qaala nabigu wuxuu yidhi qultu waaan qaala wuxuu yidhi raawigu qultu waxaan ya bani ya baniya ah. qaala raawiga xadiidka warinaya saxaabiga wuxuu yidhi biabi anta wa ummii aabbahay hooyada laguu furaya nabi muxamedow sala allahu alay wasalam ayu shayin ka mari lbarqi ah. hilaac oo kale waxa ah waa maxay waxa hilaac oo kale ah, waa maxay makaan an naqaano naqaano mise waa hilaac intaa ka badiicsan oo ka dheer qaala wuxuu yidhi alam tarow maya wakiinan alam tarow miyaynan arkin ilalbarqi hilaaciinan kayfa yamuru suu u maro oo wayarjicu u soo noqdo fii tarfati cayn ilbiriqsigeed ilbiriqsi inuu bigbeg dhahayo hal mar uu iscelin oo isrogaal celin miyayna arkin haa sidaasoo kale weeyaan birig umay ku marayaan uma ka mari riixi kuwa ku xiga dabayl oo kale uma ka mari dayri shimbiraha oo kale sidii ordaan washadi rijaali rag ordaayo oo kale kuwa ku xiga tajrii bihim waxaad socodsiini acmaalum acmaashooda waa wuxuu saaraya qofkay ku ordi waa camalkiisi wey wanabiyukum nabigiina muxameda sala allah alay wasalam qaa'imun wuxuu taaganya cala siraat jidkii siraad buu taaganya yaquulu wuxuu leeyahy rabbi sallim sallim rabbiyowna nabadgeli rabbiyowna nabadgeli xataa tacjiza acmaalu lcibaad addoommaha camalkooda ilaahay ka cajisto camalkii addoommaha yaa wuxuu noqonayaa mid aan meel laba gaadhsiin karin oo camalkii soo yaraanaya nin walba camalkiisiba ilayuu ku maraaye camalka heer wuxuu gaari uu qofkii waxba u tari karin xataa yajiya arajulu nin baa imaani falaa yastadiicu ma karo asayra socod ilaa zaxfan gurgurad mooyaane kuwa camalkiisi socod uuna gaarsiinaynin gurgurad unbu ugaarsiin karaa waa gurguran markaasuu deen asagoo gurguran maraya qaala wafii fii xaafatihi siraadi siraadka iyo jidka siraad labadiisa gebi kalaaliibun biro mucallaqa la suray oo qolqollocsan oo biro ahoo naara ayaa geesaha ka suran ma'muuratu la amray bi biakhdi man umira bihi qofkii la amray inay qabtaan bay qaban fa makhduushun fa min annaasi dadkii waxaa ka mida makhduushun mid la jeexjeexaayo oo la dhaawacayo naajin laakiin badbaadi marka dambe intii la jeexjeexo oo hilibkiisii iyo maqaarkiisii biri ku dhagaan ayaa haddana la sii dayn intaasaa lagaga kaaftoomay wa makduusun wa minhum waxaa ka mida makduusun mid laafmarooye la tuuray oo afgembi loo tuuray fi naari naarta lagu tuuray makduus ah, mukardisna waa la dhahaa naarti baa lagu tuuray oo jidka siraad ayay ka hooseysaa jahanama walciyaadu billah wladii nafsu abi hurayrata biyadi baa ku dhaartay abu hurayra dhaaranayo ina qacra jahannam jahanamo salkeeda la sabcuuna qariifa toddobaatan sano ayaa ayay jirtaa in loo socdo toddobaatan sano dhagaxa lagu tuuro jahanamo gebigeeda laga tuuro toddobaatan sano kadib buu salkeeda gaarhaya walciyaadu billah ilahna wuxuu ballan qaaday inuu buuxin doono ah marka ilaahay kuwa lagu buuxiyo iyo kuwa la geliyo iyo kuwa loo dhoweeyo midnaba naguma daro ilahay naguma daro subxaana wa tacaala nacuudu billahi min annar allahuma ajirna min annar allahuma ajirna min annar allahuma ajirna min annar waxaa soo aroortay saddex jeer ninkii yihahda ilahu naar naga badbaadi naartiba waxay leedahay ilahu iga badbaadi marka ilahay naga badbaadiyo baabun fii qowli nabiy sala allah alay waslam nabi qowlkiisuu yidhi ana awalu naasi dadka qofka u horeeyanahay oo yashracu fi ljana jannada shafeeci doona wa aktaru alambiyaai tabaca ambiyada ninka ugu horeeyaanahay tabacan dadka raacaya ambiyada atbaacda iyo shacabka raacsan iyo dadka rumeeye raacsan waxaa ugu badan nabi maxamed sal la alay slam xadana qutayba bn saciid waisxaaq bn ibrahim qala qutayba xadana jariir can mukhtar bn fulful can anas bn malikin qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi ana awalu nnaas dadka ka ugu horreeyaan ahay oo yashfacu shafaaci doona fi ljanati fi dukhuuli janna jannada geliddeeda wa ana akaru ambiyadan anaa ugu badan tabacan raacidda dadka raacaya ee qumanee runtaa laga hadlaya kuwan beenta ahe ambiyadii ku been sheegtay ee nabi ciise leh waa ilaahay iyo waa ibnullaahi iyo waa haaliu alaaa kuwa ma ciise sheegan karaan ma ciisease sheegan kara berri qiyaamaho dhihi kara waa dadkaygii maya beri bay kala yihiin xujaduuba ku oogi xujaduu ku ogaaya waa kala dhinteen marka waxaa laga hadlayaa intii raacday rumaysae runtaha kal xawaariyiin xawaariyiintii oo kale iyo isku fiiri nabi maxamed inta rumaysae saxdaah ilaa qiyaami saaca iskuma dhowa xaddaana abu kurayb maxamed bnu lcalaa qaala xaddaana mucaawiya bnu hishaam can sufyaan can mukhtaar bni fulfulin can anas bni malikin qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam ana aktaru lambiya ambiyadana ugu badan tabacan raacidda yowma alqiyaama dadkay raaceen wa ana awalu man qofka ugu horreeyaana ho yaqracu garaaci doona baabljana jannada albaabkeeda oo furitaanka ilahay ka bari doona shafaacada waxadathana abu bakr bn abi shayba qaala xadathana xuseyn bnu caliy can zaa'idata bni qudaama can mukhtaar bni fulfulin qaala qaala anas bni malik wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ana awalu shafiicin fi ljanna baan ahay qofka u horreeya jannada shafeecaya ilahay ee ka baryaayo in la galo oo nanoo furo lam yusadaq lama rumaynin lam yusadi yusadaq nabiyun nabi lama rumaynin lam yusadaq ba fiican nabiyun lama rumaynin min alambiyaai ka mida maa sudiqtu intii aniga lay rumeeyey inta aniga ay atbaac iyo dad i rumeeyeen nabi la rumeeyey ma jiro wa ina min alambiyaai waxaa ka mida nabiya nebi maa yusadiqu una rumayninba min ummatii dadkii loo diray ilaa rajulun waaxidun hal nina hal qofa besa nabi ay raacay oo rumeeyey runbad sheegi ayaa imaan doonaa hal keli ah waxadaanii camr bnu naaqidi wa zuhayr bnu xarbi muhimadan waxaa weeye dacwada iyo diinta iyo faafinta shareecada iyo xaqa iyo la sheego oo macruufka la faro munkarka la reebo kafre iyo dadbadni ujeeddadu ma aha inaad hesho ee waxa weeyaan waajibkaada guda uun inaad waajibkaada gudato macdirata ilaa rabbikum inaad ilahay cudurdaar kaga hesho ujeeddadu taa weeyaan ayaguna hadday digtoonaa ilahay ka cabsadaan ay rumeeyaan alxamdulilah وxadثnي cمر بن ناqد زهير بن xرب qال xadثna hاشم بن الqاسم qال xadثna سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك qاal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam aatii baaba aljana jannada albaabkeedaan imaanaya yowma alqiyaama faastaftaxu waan furis dalbi fayaqulu khaazinu wuxuu leeyahay jannada albaabkeeda midka hayay man anta yaa tahay faaqulu muxamadu maana inaga fog fayaqulu wuxuu leeay bika adiga keliga unbaa umirtu la amray laa aftaxa inaana furin laa aftaxu inaana ka furin liaxadin qof qablaka ka horreeyey adiga inaan qof kaa horreeya aanan ka furin baa la amray malagii waa dhahay bishaara cadiima wey baabun ikhtiraa'i nabiy nabiga calayhi salaam inuu dib dhigtay dacwata shafaacati liummati dacwada iyo ducada shafaacada ah dib buu u dhigtay ummaddiisana u dib dhigtay nabi kastaba duca la siiyey loo damaano qaaday in laga aqbali kuwa kale ee ducada kale ambiyadu waa uun rajada in laga aqbalina waa dhacda kuwa intay ducaysteen laga aqbalinna way dhacday oo xikmada ilaahay ay ku dureertay inaan la aqbalin oo laga yeerin laakiin nabigeenna nabi kastase nabi kastase waxaa la siiyey duco uu u leeyahay oo ilaahay maarata ugu ballanqaaday inuu ka aqbali doono nabi kasta marka ducadii loo ballanqaaday in laga aqbali adduunkii intuu joogay buu ducaystay oo ilaahay uu wuxuu rabay ku weydiistay laakiin nabiga calayh salaam midii uu isku hubay in laga aqbalayo ummadayda ayuu yidhi iyo shafaaca qiyaamaha hadhaan u dib dhigtay buu yidhi xadana yuنس بن cبd الله qال أخبرna cبدالله بن وهب qال أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلم بن cبدالرحمن عن أبي هريرة أن رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal لكuلi نبيi dacوة نبi kasta wuxuu leey duco yadcuha uu ku ducaysto yani dacوة maqبuلة yaqiinan duca uu ku ducaysto oo laga aqbalayo loo yaqiiniyey oo dhab ah loo sheegay fauriidu waxaan dooni buu nebigu yidhi an akhtabiya inaan dib u dhigto addakhira aan kaydaysto dib dhigto dacwatii dacwada ducadayda shafaacatan xaalay u tahay liummati yowma alqiyaama maalinta qiyama ummadayda inaan ugu shafeeco yaa ducadayda aniga dib ugu dhaganaya tii lii sheegay in laga aqbali doono وxadثnي زهير بن xرب وcبد بن حmaydin qال زهير xadثna yعقوب بن إبراهيم السعدي qال xadثna بن أخي بن شهاaب محمد بن عبد الله عن cمه الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن الزهري أن أbا هريرة رضي الله عنه قاaل qاala رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi لكuلi نبيi dacوة نبi kasta wuxuu leeyahay dacwo iyo duco uu damaanad u haysto oo loo ballan qaaday in laga aqbali waaratu waa ku ducaystay marka adduunka waaradtu waxaan damcay anigu insha allahu haddaan la doon an akhtabiya inaan u dibdhigto dacwatii ducadayda shafaacatan xaalay u tahay liummatii ummadayda yowma alqiyaama halkaasaan udhigtay buui raxmadda nabiga fiiri calayhi salaatu wasalaam ra'uufun raxiim wey sala allahu calayh waaalih wasalam xadaanii zuhayr bnu xarb wacabd bnu xumayd qala zuhayr xadaana yacquub bin ibrahim qala xadaana ibn akhi bn shihaab can cami xadaanii camr bn abi sufyaan bn asiidin ibnu jaariyat athaqafi mila dalika can abi hurayrata can rasuli lah waxadaanii xarala bnu yaxya akhbarana ibn wahbin qala akhbarana yunus can bn shihaabin camr bn abi sufyan bn asiidin bn jaariya haqafi ahbarahu ana aba hurayrata qaala likacb axbaar abu hurayra wuxuu ku yihi kacbulaxbaar kacab ibnu maati alximyari kacb ibnu maatic alximyari wuxuu ahaa nin towraad yaqaano oo ahlu kitaabkii caalimabo ah xabrigu waa caalim wuxuu yidhi ina eh, abu hurayra u sheekay uu ramay ina nabiy allahi nabiga ilahi alayh salaam qaala wuxuu yidhi ina likulli nabiyin dacwa nabi kasta ducuu leeyahy yadcuuha ku ducayst fa ana uriidu waxaan doonaya in sha allah an akhtabiya inaan u dibdhigto dacwatii ducadayda shafaacatan xaalay u tahay liummati yowma alqiyaama faqaala kacab baa li abi hureyre wuxuu ku yidhi aanta samicta haada maadaa ka maqlay min rasuuli illahi sal slam qaala abu hureyra wuxuu yihi nacamhaa mararka qaar waxay dhihi jireen markuu ku celceliya kacab uu yidha maadaa ka maqlay aqra'u tawraat ma tawraat baan aqaanaa anna waxaan haysana waa wixii nabi maxamed noo sheegay sala allah alay wasalam xaddaana abu bakr bin abi shayba wabu kurayb maxamed ibn lcalaa walafdi ila abi kurayb qaala xaddaana abu mucaawiya can lacmash can abi saalix isamaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam likuli nabiyin dacwa nabi kasta ducuu leeya mustajaaba laga ajiibi oo loo aqbali oo loo ballan qaaday in laga aqbali doono fatacajala wuu dadajistay kullu nabiyin nabi kasta dacwatahu ducadiisa adduunka wa innii aniguna ikhtabaatu waxaan u qarsaday qarsaday oo u dibdhigtay dacwatii dacwada ducadayda shafaacatan xaalay liummatii u tahay yowma alqiyama aan u dibdhigtay fahiya naa'ilatu waxay gaari doontaa in shaa allah hadduu ilaah yidhaahdo man maata qofkii dhintoo min ummati kamidahoo laa yushriku billahi shay-a qof kasta oo ummadda kamidahoo ilaahay aan waxba u sharig yeelin mu'min muwaxida oo dhan bay gaari doontaa nabiga sala allah alay wasalam xadaana qutayba ibnu saciidin qaala xadaana jariir can cumaara wahuwa ibnu qaqaax can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam likuli nabiyin dacwa mustajaabatu yadcuu biha u ku ducayst fayustajaabu lahu waa laga aqbalay haduu ku ducaysta fayutaaha waa la siinaya wuxuu weydiistay wa inii aniguse ikhtabatu waan dib dhigtay dacwatii ducadayda shafaacatan liummatii yowma alqiyaama qal xadaana cubaydlahi bn mucaad alcambariyu qal xadaana abi qal xadaana shacba can maxamedin huwa bnu ziyaadin qaala samictu aba hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala rasuulu lahi sala allah alay slam nabigu wuxuu yidhi likuli nabiyin dacwa nabig walba ducuu leeya dacaa biha waa ku ducaystay fii ummatii ummadiisa dhexdooda fastujiibi lahu waa laga aqbalay adduunkii buu ku hormarsaday wainii uriidu waxaan doonaya in sha allah an uakhira inaan dib dhigto dacwatii ducadayda shafaacatan liummatii xaalay tahay yowma alqiyama maalinta qiyaamo qala xadaanii abu qasaarin ismiciy wamaxamed bn muhana wibnu bashaar u fiirso xadaanii xadaanii abuqasan almisbiciyu wa muxamed ibnu muana wbn bashaar xadaana wa muxamed ibnu muhana wbn bashaar xadaana wuxuu ka wadaa saddex sheekh buu leeyahay muslim raximah llahu tacaala saddexdaa sheekh mid keligiibaa wax ka maqlay waa kuma abuqasan almasbici marka siiqadeedu ku warini xadaanii abuqasan almasbici keligii buu ilan ka maqlay labada kalese wa muxamed ibnu muhana wbn bashaar ayago maxay sameeyeen wuxuu yidhi xadaaanaa annagay warameen dad baa la joogay markay ugu warramayey marka diqada muslim bay ka mid tahay bayna xadaanii waxadaana xataa ruwaadii iyo culummadiisii iyo mashaa'ikhdiisii haddii hal xadiid uu ka wada warinaayo midooda wasiiqadiisii buu siin walafdu liabi qasaan baa iskale qaaluu waxay dheen xadaanaa mucaad yacnuuna ibnu hishaam bay ka wadaane qaala xadaanii abi can qataada qaala xadaana anas bnu malikin ana nabiy allahi sala allah alay wasalam qaal likulli nabiyin dacwa nabi kasta ducuu leeyahay dacaha uu ku ducaysta liummatii ummaddiisa uu duceey wa innii ikhtabartu waxaan u dibdhigtay dacwatii ducadeyda shafaacata liummati yowma alqiyama inay u noqoto waxadaanii zuhayr bnu xarb bnu abi khalafin qala xadaana aruux xadaana shucba can qataada bihada isnaad xaw xadaana abu quraybin xadaana wakiixa waxadaanii ibrahim bnu saciid اljawhari qala xadaana xadaana abu usama jamiica misxar min kitaab wayaan can qataada bihada isnaad ayra ana fi xadiii wakiic waxaa ku sugan qaala inuu yidhi qaala ucdiya nabi kasta waxaa la siiye ucdiya intaasuu sheegay wafi xadii ducaayi almustajaaba wafi xadiii abi usama can nabiy buu raaciy yani qaala xadaanii moxamed bin cabdillah ala qal xadana muctamar bn sulayman ibn darkhan can abihi sulayman ibn darkhan ataymi can anas bn maliki ana nabiy allahi sala allahu aleyh wasalama qaal fadakara naxwa xadiidi qataada can anas mutaabacaad buu kuu sheegay markuu usuusha kuu sugo oo xadiidka sanadkiisii oo asalkiisii wata matrigiisi uu ku akriyo inta kale mutaabacaad waxadaanii moxamed bn axmed bin abi khalafin qal xadana rox qala xadana ibnu junayj cabdilmaliki qaala abarani abaranii abu zubayr moxamed bn muslim bnu tadrusi anahu samca jaabir bn cabdilahi buu maqlay radi allahu canhuma yaqulu jaabiro leh can nabiy alayh salam wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi likuli nabiyin dacwa nabi walbaba ducuu leeyahay laga aqbalayo qad dacaaha waa ku ducaystay fii ummatii ummadiisa dhexdeeda wakhabatu waxaan u dibdhigtay dacwatii ducadeedan u qarsaday shafaacatan xaalay ii noqon liummatii ummadeeda yowma alqiyama maalinta qiyaamo baabu ducaai nabiyi sal l slam liummatii wa bukaa'ihi shafqatan calayhim ducada nabiga alayh salaam ummadiisa u duceeyey iyo wa bukaa'ihi ooyintiisa uu ooyey nabiga calayh salaam biabihi wa ummi shafqatan dhimrin iyo naxariis calayhim uu naxariisanayo sala allahu aleyh waali wasalam qala xadaanii yunis bin cabdillah ala sadafi qala akhbarana ibn wahbin qala akhbaranii camr bnu xaarif ana bakr bnu sawaada xadaahu can cabdiraxmaan bni jubayr can cabdillahi bni camr bni caasim radia allahu canhuma ana nabiya sala allah alay slam talaa wuxuu aqriyey qowl allahi caza wajal fi ibrahim ibraahim markuu ilahay ka sheekeynaya xikaaya can ibrahim baa loo jeeda muxuu yidhi nabi ibraahim rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fa inahu minii in badan bay asnaamtan oo dadka kamid ay baadiyeeyeen intii anigay raacda fa inahu minii waman casaanii intii igu caasidana inahuna adlalna kaiira min annaasi faman tabicanii fainahu minii waman casaanii yani ilaahay subxaana wa tacala afuur raxiim wey ayib halkaa marka aayadda maxaa laga tusi in nooc nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu ka beri noqday inta daalliinta ah ee baadiyooday inta baadiyooday oo uu bannaanka ka maray wa qaala ciise calayhi salaam isaguna wuxuu yidhi in tucadibhum haddaad cadaabto fa inahum cibaaduka wey wa in takfir lahum haddaad u dhaaftana fa innaka anta alcasiizu alxakiim baata alla casiiz oo xakiima fiiri yacni khitaamka aayadda alcasiiz alxakiim waxaad moodaa afuur haddii la sheego ama wax raxmadii ku saabsan afuur raiim baa lagu khatimaa laakiin aayaddan fainaka anta alcasiizu xakiim baa lagu khatima liannahu aayadda waxay ka sheegtay cadaab iyo gufraan labadaasi kasoo sheegtay in tucadibhum fainahu cibaadku wain takfir lahum markaasaa labadan sifo sifat alciza waalxikma casiiz iyo xakiim waxaa la kala aadiyey anta alcasiizu baa tay alla haaliba oo quwo leh oo qaahir ah oo awood leh oo cadaabaya ah kuwa mutaystay cadaabka alxakiim baa tahay alla xikmad badanoo xikmadiisana ay keentay inuu u dhaafo u naxariisto addoomihiisa qaar ka mida markaa saasay kale yihiinoo alcasiizna intuu cadiifun bay waafaqsanway qaabishan tahay alxakiimna wain takfir lahum bay qaabishan tahay fa rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaaday nabigu markaasuu waqaala yidhi allaahuma ummatii ummatii wabakaa markaasuu ooyey nabiga sala allahu aleyh wasalam ilahu ummadayda ilahu ummadayda faqaala allahu caza wajal baa wuxuu yidhi ya jibriil idhab ilaa muxamed u tago wa rabbuka rabbigaa baana aclamu kaa og wuxuu la nabi maxamed ee uu maarata la walbahaaray allah kaa og laakiin shaqadaada guda iyo muhiimaddaa lagu adiga igmaday orod u tago fasalhu waxaad weydiisaa maa yubkiika maxaa ka oysinay jibriil baa rabaa laftirkiisa inuu waaqacadan ka warhayo oo manqabada iyo martabada iyo meesha la gaarsiiyey nabi maxamed calayhi salaam goobjoog uu ahaado iyo sida uu nabi maxamed ummadiisa ugu naxariisanayo fa ataahu jibriilu jibriil baa nabiga u yimid calayhi salaam alayhi salaatu wasalaam fasa'alahu waa weydiiyey maxaa ka ohsiiye u oyday fa ahbarahu rasuulullahi sal slam wuxuu u sheegay jibriil bima qaala wuxuu yidhi oo inuu ummadiisa u maaratay ahbarahu rasuululahi sal slam bima qaal wa huwa aclam ilaahay baana ka og wax walba waxaasaga hoosina waxaasaga hoosina ayuu yidhi ummadaydan u walbahanaya faqaala allahu ilahay baa wuxuu yidhi markuu jibriilla ilaahay u gudbiyey ilaahay oo ogba yaa wuxuu ku yidhi ya jibriil idhab ku noqo ilaa muxamed faqul waxaad tidhaahdaa inaa sanurdiika fii ummatika waan ku raali gelin doonaa fii ummatika ummadaada walaa nasuu'uka kuna xumayn mayno wax ku xumeeya ood ka murugto ood ka walbaharto ummadaada arki maysid oo xataa wixii naar gala shafaacadaada la aqbali waa laga soo saari bishaara cadiima bishaaro weyn wey waa fadli weyn oo nabigeena uu leeya calayhi salaatu wasalaam ina walasawfa yucdiika rabbuka fatardaa oo kale wey taasaa la ishaaraya rabbigaa ku waadna raalli noqon doontaa shaacir baa wuxuu leeyahay qara'naa fi duxaa wala sawfa yucdii fasura quluubuna hada alcataa waxaasha yaa rasuula allahi tardaa wa fiina man yucadabu aw yusaau suuratu duxaa baa waxaan akrinay wala sawfa yucdiika rabuka fatarda yaan akrinay markaasaan faraxnay maxaa yeeley waa siismo waxaana mustaxiil ah nabi maxamedow inaad raalli noqon annagoo dhexda annaga qof la cadaabayo ummadaadoo qof la cadaabi raalli ma noqonaysa ilahina muxuu ku yidhi waan ku raalli gelinaynaa marka raalli adna ma noqonaysa ilaa laga soo wada saaro wa hadihi bashaara cadiima bashaaro weyn wey wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina moxamed